qaala alimaam abuاlxusein muslim bn xajaaj bin muslim ilqushayriyi naysaburi raximah اllah xadaanii zuhayr bn xarb fii baabi fadaa'ili cabdillaahi bni salaam radia allahu canhu cabdullaahi bnu salaam abu yuusuf alisraa'iili alxabr radia allahu canhu wa ardaah saxaabiyun jaliil markuu nabigu madiine soo galay dadkii u horreeyey islaamay buu ka mid ahaa markuu nabiga calayh salaam u tegey oo u arkay calaamaadkii lagu sheegay nabiga calayh salaam nabiyu aakhiri zamaan oo towraad iyo injiil iyo lagu sheegay lagaga warramay markuu yaqiinsaday hadalkiisii qiimaha badnaana uu dhagaystay oo u maqlay yaa ayuha annaas ufshu salaam wa adcimu طacaam wasilu larxaam wasalluu wannaasu niyaam hadalkii qiimaha badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu xaqiiqsaday oo yidhi midkani waa rasuulkii nabiga xaq ahaa dadow salaamta faafiya oo masaakiinta quudiya oo qaraabada xiriiriya oo salaada tukada wakhtiga dadka ay hurdaan salaatuleylka tadkhulu ljannata bisalaam jannadii baad ku gelaysaa nabadgelye marka waa islaamay nin caalim ah oo xabri ah oo towrad yaqaanu ahaa yuhuuddu xataa ay ixtiraamto aad iyo aad ay oga dambayso waase yaqaanaa nin walbaba qowskiisa waa garane dhaqanka xun ee reer yahuuda ay leeyihiin ee nabtiinaha ah hafartiinyaha ah iftiraha iyo kubeen uumashada ah ee uu ku yaqaanay qowskiisa asagoo maanka ku haya yuu nabigu wuxuu ku yidhi nabi allow ina alyahuuda qowmun buhad waa qoolo been uumasho badan haddii aad cabdulaahi bnu salaam u islaame la dhaho ay u taga ayaga waxaanan ahayn bay ugu sheegayaan ee haddaba afkooda ogow oo meel baan isku gabina waxaa tidhahdaa cabdulaahi bnu salaam ka warrama kadib deena wuu islaamay dheh ayagoo socdaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam kayfa fiikum cabdullaahi bnu salaam cabdullaahi ibnu salaam see dhexdiinna ka yahay markaasaa waxay dhaheen khayrunaa wabnu khayrina wa afdalunaa way ammaaneen waa kii noogu khayr badnaa aabbihiina nin fadli badanoo khayr badan buu ahaa ammaan bay ka badiyeen markaasuu nabigu wuxuu yidhi kayfa low aslam ka warrama hadduu islaamay markaasay waxay dhaheen ilaahay baan ka magangelinay inuu diintaada raaco wax dhici kara ma aha markaasuu soo baxay oo ashahaatay oo qiray nabiga risaaladiisa sala allahu caleyh wasalam markaasay waxay dhaheen sharunaa wabnu sharinaa wantaqasuuh waa kana ugu shar badan kii ugu shar badnaabaa dhalay markaasay been hadda afkay ku ammaanayeen bay haddana ku caayeen saxaabigaa qiimaha badan radi allahu canhu ardaa ayaa laga hadlayaa qaala xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa isxaaq bnu ciisa qaala xadaanii maliku ibna anasin can abi nadar saalim can caamir bni sacdin qaal samictu abi aabbahay baan maqlay oo yaquulu leh sacad bin abi waqaas maa samictu ma maqal rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabiga oo yaquulu leh lixayin qof nool oo yamshii socdaa innahu fi ljanna jannuu ku jiraa waa ehlu janno qof nool oo weli dhimanin nabigoo leh waa ehlu janno ma arkin ma maqal ila licabdillaahi bn salaam mooyane cabdillahi bn salaam bis inta maqalkiisuu ka hadlayaa wailaa nabiga calayhi salaam alcashara almubashariina fi ljanna waa kii ugu bishaareeyey abubakr fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyu fi ljanna wa sacdu fi ljanna wa dalxatu bnu cabaydillahi fi ljanna wa abu cubaydata fi ljanna wa saciid bnu zayd fi ljanna waa kii nabiga calayh salaatu wasalam cabdiraxmaan bin coof fi ljanna toban xasan iyo xusein waa kii yidhi sayidaa shabaab ahli ljanna cukaasha binu muxsin waa kii yidhi anta minhum kuwa jannada gelaya xisaab la'aan ayaad ku jirtaa saxaabo badan zayd ibnu lihi jiray zayd ibnu shimaas saxaabigii ahaa khadiib alansaar la dhihi jiray ya haabit ibnu qays haabit ibnu qays ibnu shimaas somayn isagana kadalikum almara sawda uu nabiga alayh salaam yidhi sabir jannaad gelaysaa wakayrihim kaiir ummahaat lmuminiin inta la cayinay inta sifa guud lagu qabtayna dee waxaa weeye muhaajiriin ansaar radia allaahu canhum waraduu canh u ilaha dadku ilahay ka raadlan qodanayo ahljanno <clears throat> laakiin wuxuu leeya anigu waxaan maqlay ninkaas isagoo nabiga janno ku sheegay ahlujanna inuu yahay sheegay qaala xadaana moxamed bn muhana alcanazi qaala xadaana mucaad bn can cabdilaahi ibni cawn can maxamed ibni siriin can qays ibni cubaad qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan aha bilmadiina magaalada madiinaan joogay fii naasin dad baan ku dhex jiray fiihim waxaa ka mid ah dadka alla fadhiyo bacdu asxaabi nabiy saxaabada nabiga qaar ka mida sala allah aleh ali wasalam fa jaa'a rajulu nin baa yimid fii wejhi wejigiisa ay ka muuqato aharun raad min khushuucin khushuuca qof wejigiisa iyo haybadiisa ay khushuuc ka noqoto ka muuqato ayaa yimid oo masaajidka soo galay faqaala bacdu lqowm dadkii meesha fadhiyey qaarkoodba waxay dhaheen haada rajulu min ahli ljanna ninkan waa ahlujannuu ka mid yahay haada rajulu min ahli ljanna bay ku celiyeen fa sallaa ninkii wuxuu iska tukaday ragcatayn ma maqla asaga hadalka sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday yatajawasu uu soo gaabiyey fiihimaa labada ragcadood uuna dheerdheereeninba uma kharaja waa iska baxay wuxuu leeyahay ninkan xadiidka warinaayo oo ah qays bnu cubaad fatabactuhu waan raacay waan ka daba tegey fa dakhala wuxuu galay si u socday mansilahu gurigiisi oo magaalada duleedkeeda kaba baxsanba gurigiisi buu galay wa dakhaltu annagu waan la galay markaan idan weydiistay kadib fataxadaanaa waan sheekaysannay falama istanasa markuu weheshaday istanas markaa xoogow sheekaysannay oo isyafahanay oon isweheshannay oo uu degay yaan qultu lahu waxaan ku idhi innaka adigu lamaa dakalta markaad soo gashay qablu hadda ka hor markaa masaajidka noogu soo gashay qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi kada wakada ninbaa yidhi ninkan waa ahlu janno waxaan rabaa bal warkaa inaad ii xaqiijiso maxaad ku mudatay jannada qaala wuxuu yidhi saxaabigii tawaaduciisa subxaana allah ilaahay baa nasahan maa yenbaqii liaxadin qofna ooma habboono an yaquula inuu ku hadlo maa laa yaclam wuxuunan aqoonin qofna wuxuunan aqoonin inuu sheego oo uu qof ku yidhaahdo wuxuunan garanaynin munaasab ma aha wase uxadiuka waxaanse kuu sheegayaa lima daak arrinkaa uu ninkaa sheegay ama dadka ay sheegeen meesha ay cuskanayaan iyo sababta ku kalliftay u dhaheen sidaas yaan kuu sheegayaa ra'aytu waxaan arkay ru'yan ru'yo calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam xilligii nabigaa ru'yo waxaan ku arkay hurdada ru'yo fa faqasastuhaa calayhi nabigaan oga qisoodoon u sheegay <clears throat> ruyadana wuxuu nabiga ku fasiray noqotaa ra'aytunii waxaan is arkay oon ku ruyooday anigoo fii rawdatin beer ku jira beer dhexdeed dakara wuxuu ka sheekeeyey sacataha waasacnimadeeda wa cushbaha cawskeeda iyo doogkeeda wa khudrataha cagaarkeeda beer cagaar badan oo waasac ah oo doog badan wa wasta rawdati beerta dhexdeeda camuudun tiir baa ku yaalla oo min xadiidin bir ah tiir dheer oo bir ah ayaa bartanka beerta saa u qotama asfaluhu salkiisu filardi dhulkuu ku jiraa wa aclaahu meesha u koraysana fi samaai cirka ayuu ku tegayoo fiidiisa meesha u korrayso ka muuqda fii aclaahu meesha u koraysa tiirka asagaa curwatu mareeg baa ku xihan mareeg mareegood garanaysaan u xoolaha waxaa luqunta loo geliya ariga iyo inta badan waxaraha iyo mareeg la yidhaahdaa mareeg baa korka kore kaga xidhan qiila lii waxaa laygu yidhi irqah fuul tiirkan asaga ah faqultu lahu waxaan ku yidhi qofkii la hadlaayey waa malaa'igtii laa astaiicu ma karo tiirkan oo wax jaraanjara ah iyo wax loo adeegto mima jirin ma fuuli karaan ihi buu yidhi fa jaanii waxaa ii yimid minsafun khaadim qof isaacideeya ayaa ii yimid qaal ibnu can wuxuu yidhi walminsafu minsafku alkhaadimu khaadim wey qof ii shaqaynaya ii khidmaynaya oo i kaalmayn baa gadaal iga yimid faqaala biiyaabi qaala biiyaabi min khalfii Ah. qaala wuxuu soo tuuray dafaca bay ka dhehata xowlka bimacnaa ficil wey ay dafaca bihiyaabi maryahaygii iyo aan qabay intuu isku qabtay anigii yuu min khalfii gadaal iga soo tuuray gadaal buu iga tuurao saasuu ii tuuray wasafa wuxuu tilmaamay annahu rafacahu inuu u kor yeelay minuu kor yeelay min khalfii gadaal gadaal biyadihi gacantiisa gadaal buu intuu qabtay buu deena gacantiisa ku tuuray faraqiitu markaasaan koray meeshii aan fuuli lahaa intuu gadaal iga yimid oo maradeedii iyo dhark isku qayqabtay ayuu gadaal iga tuuray hadduu i tuuray faraqiibtu anna waan ku ordayba tiirkii baan ku orday <clears throat> xataa kuntu ilaan ka noqday fii acla alcamuud tiirka meeshii u korraysay baan gaahay fa akhadtu bilcurwati mareegtii baan ku dhagay buu yidhi faqiila lii waxaa la igu yidhi istamsik ku dheganow hayso mareegta ayada hafakinin falaqad istayqadtu waxaan toosay wa inahaa mareegtii oo la fii gacanteeda ku jirta wixii saa ugu dheganahay umaa kala qaaday buu yidhi faqasastuhaa waxaan uga qisooda u sheegay cala anabiyi sala allahu calayh aali wasalam faqaala nabiga wuxuu yidhi tilka arawda beertaas aad aragtay horto alislaamu waa islaamnimadii islaamnimadii baa lagugu tilmaamay lagugu shabbahay beer wadalika alcamuudu tiirkaa dheerna camuudu lislaam tiirka islaamka weeye ee tawxiidka iyo arkaanta ku tacalluqay wa tilka alcurwa mareegtaas tiirka madaxiisa ka soo laadlaada curwatulwufqa waa mareegtii adkeed ee towxiidka weeyaan waanta iyo islaamnimada wa anta adiguna calal islaami islaamnimada ku sugnaanaysaa xataa tamuuta ilaaad ka dhimato ah, ilaa aad ka dhimato islaamnimada ku sugnaanood ku dhiman khaatimadaada islaamnimadaad ku dhimanaysaa waxaa loo xaqiijiyey annahu sayamuutu bixusni اlkhaatima inuu ku dhiman doono khaatimo wanaag khaatimo suuban ninkii khaatimadiisa ilaah u suubiyana de waxaa weye ahlujanno wey halkaasay nimankaas ayaga ay daba socdaan buu leehay <clears throat> nacam faman yakfur biالطaaquuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwufqa la infisaama laha towxiidkaasi oo laa ilaha ila اllah nafyi ihbaat altaqliya wataxliya qofkii ku dheganaada tawxiidkaasi wuxuu ku dhegan yahay curwat lwufqaa qaala wاrajulu ninkaas uu nabiga calayhi salaam u sheegay arrinkaasna cabdullaahi bnu salaam weeyaan intaasuu yidhi <clears throat> qaala xadaana moxamed bnu camr bnu cabaad bnu jabalata bn abi rawaad qaala xadaana xarabiyu bnu cumaara qaala xadaana quraة bnu khaalidin can moxamed bni siriin qaala qaala qays binu cubaad baa wuxuu yidhi kuntu fii xalqa xalqad baan fadhiiyey xilaqulcilmi ah, majaalista sidan oo kalea waxaa la dhahaa xilaqulcilmi iyo xilaqudikri baa jira fiiha sacad binu maalik baa ku jiray wa cumara iyo cabdullaahi bnu cumar baa ku jiray sacad binu maalik abi saciid alkhudri sacad binu maalik binu sinaan wa cumar iyo cabdullaahi bnu cumar famara cabdullaahi bnu salaam cabdullahi bnu salaam baa xalqadii saa u soo agmaray faqaaluu waxay dhaheen haada rajulu waa nin ninkan min ahlijanna ahlujannaha ka mida ah. faqumtu markaasaan kacay buu yidhi oo faqultu lahu ku yidhi marka waa kii raacay oo gurigii ilmahum qaaluu kada wakada saasay leeyihiine bal warran ahlujanna inaad tahay qaala wuxuu yidhi subxaana allah maa kaana yanbaqii oo ma habboona lahum ayaga an yaquluu inay ku hadlaan maa laysa lahum bihi cilmu waxayna cilmi u haynin yaqiin u haynin inamaa ra'aytu waxaan arkay kaanna camuudda wixii oo tiir aad moodo wuduca in la ii dhigay oo la qotomiyey fii rawdatin khadraa beer cagaara dhexdeed fa nusiba fiiha waa la tagay jiirkii wa fii ra'siha madaxeeda korana curwatun baa ahaana maleeg wa fii asfaliha hoosteedana minsafun khaadim baa taagan wlminsafu alwasiif weeye wlwasiifu alkhaadim faqiila lii waxaa lagu yidhi irqah kor jiirkan isaga fuul faraqaytu waan koray markuu yidhi ma kori karo waa kii la riixay oo la tabatikaaray xataa akhadtu bilcurwati malaigtii baan ku dhegay faqasastuhaa cala rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam nabigaan oga qisoodan u sheegay faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi yamuutu cabdullaahi wuxuu dhiman doonaa wa huwa aakidun bilcurwati alwufqaa isagoo tawxiidka haysta muwaxid ah mu'mina ah, muslima ah, ayuu dhiman doonaa haddii bishaara cadiima bishaara weyn wey ah, waxa cabsida iyo murugtu ay ka jirta waxaa weeyaan maada sayakuunu khaatimatu camalika oo khaatimatu cumrika cumarka cumrigaada iyo noloshaada maxaa ku dambayn doonaa maxaad ku dhiman doontaa muxuu noqon doonaa wey wax laisku hayo cabsida u weyn dadka ay ka haysato middaa weeyaan nasal allah xusna alkhaatima walidalika ducada nabiga oo ugu badnayd oo ku ducaysan jiray maxay ahayd yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gedgediyow hadda si quluubta gedgedinteedu ma aha daatada qalbiga ee waa acraadda acraadda weeyaan iyo waxa ku soo dhacay isgedgedinaya ilaahaasow qalbiga gadgadiyow bayna isbicayni min asaabic araxmaan bay ku jirtaa abit qalbii calaa diinik diinta ilaah qalbigeega ku sug saas darteed bu wuxuu dhihi jiray alimaam axmed ibnu xambal ashaybaani raximah اllah iqtaduu biman maata faina alxaya laa tu'manu minhu alfitna oo laa yuminu min fitna dadka dhintay un ku dayda qofka isagoo muslima mu'min ahaa waaxid ahaa culamaa haakada ahaa salafkii wanaagii ku dhintay dadka ayagu waxaa weya wanaaggoodii markuu qofka dhinto waa la ogaanaya wuxuu ku dhintay inta badan marka taas kuwaas ku dayda ku noolse qof noolse fitno aaminka ma aha ah, hadduu maanta fiican yahay berri muxuu noqon doonaa lama og hataa nabiga calayh salam yuri yusbixu rajulu muumina wayumsi kaafira qofbaaba asagoo saaka muslim aha berri galabtii gaala galabti asaga oo muslim aha haddana subaxdii gaala walciyaadu billah yabiicu diinahu bicaradi min addunya diintiisii wuxuu dhaafsanayaa adduunyo indhi iyo dhegaba male adduun markuu imaadaba kiiba ma ahaba kiiba maaha markuu adduun arko wax reebaaya xalaal iyo xaraam iyo waxaas shaqadiis maba ahaba adduunyo markuu arko khalaas diintiisii wuxuu dhaafsaday adduunyo qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid waisxaaq bn ibraahim walafdu liqutayba xadaanaa jariir can lacmash can sulaymaan bn muslim can kharasha bn xorri qaal kuntu jaalisan waxaan fadhiyay fii xalqatin fii masjid اlmadiina masjidkii madiina wa masjid rasuul calayhi الsalaatu wasalaam almasjid الnabowi ayaan fadhiyey xalqadaasi qaala wa fiiha shaykhun oday baa ku jiray xasanu lhaya heye wanaagsan wa huwa cabdullahi bnu salaam weeyaane qaala fajacala yuxadiuhum inuu u warramayo xadiidan xasanan xadiid wanaagsan ayuu dadka u sheegay oo dadka ay ku farxeen waa mar kale qisadaa hore oo soo marray markuu laba ragcadood tukaday waa iska baxay tanna waa mid kale wey qaala falamaa qaama markuu istaagay qaala alqowmu qoomkiiba waxay yidhaahdeen man sarahu qofkuu farax gelinayo jecel an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulinin min ahlijanna ahlijannaha ka mida falyandur ilaa haada ninka ha fiiriyo nin ahlujanna oo adduunka soconaya ninkii raba inuu arko ninka ha arko ay badnaayeen saxaabada ayagoo ahlujannaah lagu bishaareeyayo ahlujannaah ayaa haddana ahlujanna nahay iyo yaqiintii baan gaarray iyo salaad baan ka tegaynaa kamaa tafcaluhu qulaatu suufiya mayna noqon waxaas talaacabu shayaan bal waxaa jira shaydaan uu ku ciyaaray dad shaydaan uu ku ciyaaray baa jira oo shayddaanku si u waday u waday oo ka dhaadiciyey yaqiintii baad gaadhayoo wax lagu haystaa hadda maba lahaba salaadduu iskaga tegi soonbuu iskaga tegi xajku iskaga tegi warwaasi haddii la yidhahdo awliyaa baad sheeganaysaaye warkaana waa baxar buxuur waaye war buxuur baxaru buxuur waaye hanugu dayan annaga ah, daahirkan ah, caalamu daahir ba adi ku jirta dulmaani ah, xaalatu nuuraani weli maada gaari leeyahay meesha ku tukana war arrintaanada lama galo howlaha annaga lama galo baala shaydaanu fii udunayhi shaydaan baa dhagaha kaga kaadiye islaamnimo iimaan iyo islaamnimo iimaanku waa qalbi wax qalbiga ku jira weeye an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowm alaakhir iimaan baa la dhahaa caqiidat lmuslim waxaa la rabaa iimaanka qalbiga ku jira in uu daahirkii iyo xubnihii uu ka muuqdo arkaanu lislaam salaaddii aad tukato shahaado afka ka dhawaaqdo salaaddii aad tukato soontoo zakayso oo xajiso muxaramaadkii iyo munkaraadkii inaad ka fogaato iyo macaasidii arrimahaas oo dhanba waxaa weeyaan waxay cinwaan u yihiin waxay dhahaan aaahiru cunwaan albaail qofka daahirkiisa wuxuu fariin ka yahay oo cinwaan u yahay baatinka waxa ku jira marka in daahirka qofka uu qarriban yahay oo salaaddiiuna tukanayn oo wuxuu rabo iska samayna oo u yidhaahdana welibaana wax dhici karaba awliyaau shayaan baa la yidhaahdaa shaekhulislaam ibnu taymiya kitaab buu leeyahay uu yidhi ku magac daray alfurqaan bayna awliyaa'i araxmaan wa awliyaa'i shayaan kala saarid la kala saarayo awliyaau raxmaan cibaaduraxmaan wanaagsan ee alla rumeeyey istiqaamo la yimid aamanuu billahi uma istaqaamuu ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu iyo wa wliyaau shayaan baa kala jirta wa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa awliyaaihi marka labadaasaa jirta beenbeenta marka ayaa lagu kadsooni xataa haddaad aragto isagoo buubaya cirka korkaada wuxuu ku maray intuu labada lugood isku duubtay ya waxaad fiirinaysaa camalkiisaad fiirin inaad buubtay ku aragnay wax kaaga jira garbaha ma naqaano tacaal salaaddiisa fiiri sadaqadiisa fiiri dikrigiisa fiiri qur-aanka meeshuu ka jooga fiiri iyo siduu xiriir oo la leeyahay qur-aanka xumaanta siduu oga fogaada fiiri markaad hawshaa aragto waxaad leedahay hadihi karaama karaamatulawliyaa baad leedahay haddaad aragto waxaasoo dhan in waxba ka jirin xumaantii ugu xumeed uu faraha la gelaayo xaalka faraha la gelaayo uu walaaqanayo xumaanta iyo macaasida uu meel gelaayo oo isagana buubaayo waxaad leedahay shaydaan baa ku buubinaya awliyaa shayaan baa taa la leeyahay awliyaa shaydaan marka wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin bi xataa been ka sheegeen aayaddaas yaqiintu waa geerida iyo almowt yaqiin kale ma jirto yaqiinta laga hadlaya waxa ilaa yaqiintii geerida ay kaaga timaado cibaadada la imow oo laazim oo daa'im oo ha ka tegin walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun aayaddaa kala sii caddaynaysa islaamnimo ku dhinta قال xdثna qتيبة بن سعيid وإسحاq بن إبراهيم ولفظ لqتيبة xdثna جرير عن أحمد عن سليمان بن موسى عن qرش بن xر قال كنت جالسا في xلقة في مسجد المدينة fadhiya قال وفيha شhيخ xسن الهyئة وهو cبدالله بن سلام قال فجعل يxadiثهم xadيiثا xسنا xadiiث wanaagsan qال فلما قاma qاl الqوم man sروا أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى hذا waan sheegnay qاala faqultu waxaan idhi ninkii raawiga wxuu ley waxaan idhi wallahi baan ku dhaartay la أتبacanahu raace oo raace fala aclamana waxaan ogaanaya makaana beytii ninkan ahlujannahe lagu dhex jira nool ee jannada lagu bishaareey gurigiisa soo ogaanaya qaala fatabictu waan raacay faindalaqa wuu tegay xataa kaada wuxuu ku dhowaaday cabdulahi binu salaam an yakhruja min almadiina inuu magaaladii ka baxaba si u socday u socday magaalada geeskeedii uma dakhala manzila gurigiisii buu galay halkaas masaajidka oga imaadaa qaala fastaadantu calayh markaasaan idan weydiistay markuu galay ma soo gala faadina lii waa ii idma soo gal faqaala wuxuu yidhi maa xaajatuka dantaada maxay tahay yabna akhii walaalkay wiilkiisiiow ila waa ka weeyaha ka yar ah maxaa dantaada maxay tahay intaan wax kusoo waday qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi samictu lqowma qoomkii baan maqlay dadkii fadhiyey oo yaquuluuna laka kugu leh lamaa qumta markaad kacday man sarahu qofkii jecel an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin min ahli ljanna inuu qofku farax gelinaayo falyandur ilaa haada qof ahluljanna qofkuu farax geli inuu arkow ninkan fiiriya yay dadkii kugu xanteena ku dhaheen faacjabanii waxay cajab geliyey oon jeclaaday an akuuna macaka inaan bal kula yar socdo oon ku raacoon gurigaada kula tago qaala wuxuu yidhi allahu aclam ilaahay baa yaqaana biahli ljanna ahljannaha ilahay baa yaqaana mar walba wadnaha fartanaad ku haystaad raba salafka qaarkood waxaa laga sheegi jiray haddaan jannada lugta hore aan saa u geliya midigta bidixda ilaah ka geliyo aamin ma ihi ma aaminaya budhiis lugta haddaan jannada geliyo tii bidixiina weli ayna gelin intaas weli ima aha ilaa aan labada lugoodba la wada galo markaa maan dhihi lahaa alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuurun shakuur markaasta wayaa markaad jannada gasho yaad leedahay ilaahaygii murugta naga tagsiiyey walbahaarkii adduun iyo xanuunkii cabsidii aan ka qabnay naar iyo cadaab naga tagsiiyey rabbigaasaa mahad iska leh rabbigaanana waa alla dembi dhaaf badan oo shukrin badan marka wuxuu yidhi dadka ilaahay baa yaqaana qofkii janno geli wasauxadituka waxaanse kuu sheegaya mima qaaluu daaka hadalkaa waxay u dhaheen sababtiisaan kuu sheegi inii baynamaa ana naa'imu anoo hurda ida ataanii rajulu nin baa ii yimid faqaala lii wuxuu igu yidhi qum kac hurda dhexeedu faakhada biyadii gacantuu i qartay faindalaqtu macahu waan raacay qaala faidaa ana bijawaadin can shimaali jawaad bijawaadin ah, waddooyin ayaan arkay jawaadku waa waa waxaa la dhahaa faraha badan waa jamac jamac weeyaan jamcu jaadda jamcu ajaadda waya ariiqu albayina almasruuka saasuu imam nawwi raximah ayib faida ana bijawaadin wadooyin baa can shimaali bidix iga qabtay wadooyin yar yar ahmo iga qabtay bijawaadin can shimaali wadooyin baa bidix iga qabtay malag baa wada qaala faahadtu waxaan guda galay liaakuda inaan qaado fiihaa wadooyinkii bidixda inaan la galaan damcay faqaala lii malaggii iwadabaa wuxuu gu yidhi qofkii waday laa ta'khudha qaadin fiihaa dhanka bidixdaa fa innahaa duruqu asxaabi shimaal asxaabu shimaal kuwa la yidhahda naarta ku aroora kuwa waddadoodii weeyaha qaadi <clears throat> qaala faidaa jawaadun waddooyin baa manhajun waadixa ah waddo waadixa ah oo mustaqiima oo aad u ballaaran yaa calaa yamiini midig iga qabatay faqaala wuxuu gu yidhi lii aniga khud haa hunaa meeshan qaad waddadan qaad faataa bii jabalan buur ayuu ila tegey faqaala lii wuxuu gu yidhi iscad fuul buurtan qaala fajacaltu waxaan guda galay idaa aradtu markaan doono aan ascada inaan fuulaba kharartu calaa asistii dabadabaan u dhacayaa buurta inaan fuula markaa dabadabaan u soo dhacayaa qaala xataa facaltu daalik iskudaygaasaan sameeyey miraaran dhowr jeer wa ii suuroobi weyda waan ku faayaa qaala uma inalaqa bii waa i kaxeeyey xataa ataa bii camuudan tiir ayuu ii geeyey tiirkaasoo ra'suu madaxiisu fii samaa'i cirka ku libidhsan yahay wa asfalahu salkiisuna fi lardi dhulka gashan yahay fii aclaahu meesha u koraysana xalaqa waxaa ku taallaa xalaqad iyo curwa iyo mareeg faqaala lii wuxuugu yidhi xariggii malaggiiba wuxuu yidhi qul iscad fawqa haada ah, tiirkan isagaa korkiisa korafuul oo ku istaag qaala oo seen u fuulayaa tiirkan intaa leeg wa ra'suu madaxiisuna fi samaa cirka gashan qaala fa akhada biyadii gacantu ay qabtay fazajala bii zajala bii waa i tuuray ramaa bii qaala faidaa ana mutacalliqun waxaaban ku dheganahay bilxalqa mareegtii tiirka madaxiisa ku taalay baaban ku dheganahayba qaala uma daraba alcamuuda tiirkiibuu ku dhuftayoo fakhara waa dhacay hadduu dhacay ma sii daynayo waa ku dheganya qaala wabaqiitu mutacalliqan bilxalqa inaan ku dheganahay mareegtii xarigii baan baaqi ku noqday xataa asbaxtu ilaa waagii ii baryey xaalad kasta uu ku sugan yahay fi alafraaxi walatrax fi lyusri waalcusri fi lmanshati walmakrah xaalad kasta uu ku sugan yahay islaamnimada inuu tawxiidkiisa ku dheganaan doono ouna ka fakanaynin ayay ishaartay qaala faataytu nabiya sal allahu calayh wasalam nabigaan u imaaday fakhasastuhaa calayhi markaasaan u qisooday ruyadii aan arkay faqaala nabigu wuxuu yidhi ama turuqu latii waddooyinkii ra'ayta aragtay can yasaarika xagga bidixda fahiya duruquha asxaabi shimaal asxaabu shimaalka ahlunaarka waddadoodi wey ilahay baa kaa badbaadiyey qaala wa ama duruqu latii waddooyinkii ra'ayta aad arka can yamiinika midigtaadana fahiya duruqu asxaabi alyamiin asxaabalyamiin waddooyinkooda weeyaan nin walbaba camal buu ku galaa wa ama aljabalu buurtii aad fuuli weyday hadba ka soo dhacaysay fa huwa manzilu shuhadaa dadka shuhadada ee diinta alla dartood diinta darteeda loo dilo dulman iyo gardarro loo dilo shuhadada way fara badan yihiin ummada nabiga calayhi salaatu wasalaam manzilada iyo martabada ay gaarayaan martabadoodii weeyaan buurta aad arkaysay walan tanaalah adigu ma gaaraysid shahiid ku dhiman maysid wa ama alcamuudu tiirkii fa huwa camuudu lislaam tiirkii islaamka wey wa ama alcurwatu fahiya curwatu lislaam waa mareegtii islaamka walan tazaala ka zuuli maysid mutamasikan inaad ku dhegan tahay bihaa mareegta iyo xariga islaamka xataa tamuuta ilaad ka dhimato loo caddeeyo inuu ahlujanna inuu islaamnimo ku dhiman doono qofkaas ahluljanno weeye halkaasay marka saxaabadu ka qaateen radwaanullahi calayhim ilaa xadiidku mafhuum iyo manduuq weeyaanoo hadduu manduuqii sidaa yahay mafhuumka laga qaatay maxay tahay ana cabdallaahi bna salaam radia allaahu canhu min ahli اljanna liannahu ninkii ku dhegaa halka curwatulwudqa waxa weeyaan weligii ka goy maayo ahljanna insha allah baabun fadaa'il xasaan binu haabit radia allaahu canhu saxaabigii jaliilkaa shaaciru rasuuli radi allahu canhu waardaa xasaan binu haabit fadaaishiisa baa la gelayaa qaala xadaana camru naaqid ibnu bukayr waisxaaq bnu ibraahiim wibn abi cumara kulluhum dhammaantood can sufyaan qaala camru xadaana sufyaan ibnu xuyaynata can izuhri can saciidin ayuu ka warramay saciid ibni musayibin can abi hurayrata radi allahu canhu ana cumara cumar bn khadaab abu xafsin mara bixasaan xasaano wuxuu soo maray wa huwa yunshidu shicra shicir iyo gabay ku tirinaya fi lmasjid masaajidka dhexdiisa shicir xun maaha waa wax diinta lagu difaacayo nabiga lagu ammaanayo wanaag lagu sheegaayo ayuu masaajid ku arinayaan cumar baa soo maray xilliguu khaliifka ahaa weeyaane dirada u watay saaxiibu dira falaxada markaasuu milicsaday ilayhi asaga cumar baa saa u milicsaday milicsiga cumarra waxaa weeyaan waa ka daran yahay wax kasta milicsigaasayay la wardhahanayaan saxaabada iyo dadkii qofka taabiciinta iyo ninkii xoogow khalada ama ilduufa ama yarsin birraxooda cumar inuu milicsadaan ama uu keena yidhahdo islaam laga oo ninkeedu maqan yaha gurigeeda la gelgelayo wuxuu yidhi oo xaamilo ah ayaa wuxuu yidhi ha loo yeedho markii warkii loo gudbiyey cumar baa kuu yeedhaayaa la yidhi markaase waxay tihi maxuu cumar iga rabaa bay tihi maryihii intee qaaratay ilmihii bay soo tuurtayba ilmihii bay soo tuurtay magta bixi baa lihi cumarow adaa ka naxiyey marka cumar radia allahu canhu rajula yuhaab shaydaankaaba waddadii waa soo maray isku jidka uu cumar maraya shaydaan ma mari karo cumar marka waa fiiriyey abu hureyru saa u fiiriyey indha kulul abu hureyre wuu iska gaaray marka faqaala wuxuu yidhi anshudaka allah cafwan ninka la yidhahda xasaan ayaa la fiiriyey faqaala xasaan wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaa unshidu kii gabya masaajidka wa fiihi dhexdihiisa masjidka man uu ku dhex jiro huwa khayru minka kaa khayr badan waan rasuulka calayh salaam oo joogaan intii weliba kursi la ii dhigo ayaan gabyi jiray uma iltafata ilaa abi hurayra abii hurayra u milicsada cumar saa kaga hadhi maayo markhaatikeen baa faqaala wuxuu yidhi anshudaka allah abu hurayra allaan kugu dhaariyey asamicta rasuula allahi ma maqasha calayhi salaam oo yaquulu leh ajib cannii iga jawaab cayda ay gaalada soo direen kufaaru quraysh jawaabtiisa sii allahuma ayidhu biruuxi lqudus ilaahuma alkul jibriil ku xooji xasaan binu haabit nabigoo sidaa leh ma maqashay abu hureyra xadiid ninkaaga horreeya ma lehe qaala wuxuu yidhi abu hureyra allahuma nacam haabuu waan maqlay allahuma nacam marka gabayga iyo baabu kitaabu shicir waan soo qaadannay kalkalaam alcaadi bayhaqi kalkalaam alcaadi xasanahu xasan waqabiixu waqabiix hadalka caadiga kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay gabaygu kiisa xunna waa xun yahay haddii markaasi uu abyaad iyo baydad lagu hadlayo uu yahay oo wax keenaya in quluubtii la leexiyo oo ama mxuu ahaa aswaatu nisa ama qalab iyo wax la garaacaayo ama waxyaala noocaas oo kale ama lahawaad kale oon la soconin oo gaba iyo ashcaar ay tahay khayrkan iyo diinta lagu difaacayo baatilkana lagu reebaayo ama cilmi ku xumbaarsan taas waxaa weye muran kama taagna waa bannaanyah waana fiican yahay qaala xadaana isxaaq bn ibraahim wmaxamed bn rafi wcabd bn xumayd can cabdirazaq marna macmar can zuhri can musayib ana xasaan bn faadi qaal fii xalqatin xalqad iyo meel fadhi fiihim abu hurayre uu joogo kamida dadka fadhiya ayaa wuxuu yihi anshudaka allah ilahay baan kugu dhaariyey abaa hurayra asamicta rasuul allah nabiga ma maqasha calayhi salaam fadakara bimilahu qaala asagana wuxuu yihi allahuma nacam xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addarimi akhbarana abulyamaan alxakam akhbarana shucayb bin abi xamsata diinaar can zuhriy akhbarana abu salaam bn cabdiraxmaan annahu samica xasan bnu haabit ilansaari buu maqlo yastashhid abaa hurayra abaa hurayra markhaati gashanaya markuu cumar uu soo fiiriyey wuxuu ku yidhi anshudaka allah ilahay baan kugu dhaariyey anshuduka allah ilahay baan kugu dhaariyey hal samicta nabiya nabiga ma maqashay calayhi salaam yaquul asagoo leh yaa xasaan ajib can rasuulilah ka jawaab rasuulkii ilaahay waxa gaalada ay ku soo dhaheen iyo diintii iyo islaamka iyo nabiga cayday soo caayeen kufaaru quraysh nimankaa ka jawaabo jawaab u bixi allaahuma ayihu ilaahu ku xooji biruuxulqudus nabigoole ma maqashay malkuu jibriilah ku xooji xasaan qaala abu hurayra wuxuu nacam haa waan maqlay qaala xaddaana cubaydullah bnu macaad xaddaana wahuwa ibnu aabitin qaala samictu lbara bnu caazib radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan noqlay yaquulu lixasan bnu haabit ku leh uhjuhum caay gaalada kufaaru quraysh caay dagaalku waa qaybo qaybo wey bisayfi walisaani weeyaan wasinaani inaad kula dagaasho gacanta iyo in afka kula dagaasho dagaalku kamid yaha qayb dagaal kamida wey marka iyagaa caytamaaya oo gabayo soo diraayo iyagana waa loo jawaabaayey weliba cayda aad bay u xanuujinaysay kufaaru quraysh leeb laga dhacayo oga daraasan xadiidku mari doono uhjuhu maxay ow haajihu maxay wa jibriilu macak jibriil baa macaade hijuhu waa caydii oo gabay lagu mariyey natri ma ahe waa nadmi ya hijaa layihahdaa <clears throat> qaal xadaanii zuhayr bnu xarb qaal xadaana cabdiraxmaan xadaana abu bakr bnu naafica qaal xadaana qundar xadaana ibnu bashaar maxamed bnu bashaar xadaana maxamed bnu jacfar qundar wcabdiraxmaan ibnu mahdi kulum can shucba bihada isnaad mila qaala xadaana abubakr bn abi shaybata wabu qurayb qaala xadaana abu usaamata can hishaam can abi curwa bn zubayr ana xasaan bnu haabitin radi allahu canhu kaana wuxuu ahaa miman kaura calaa caaisha miman kahara calaa caaisha dadkii caaisha ku badiyey wax ka sheega qisadii ifkiga iyo beenta been abuuradkii munaafiqiintu ay hufkiyeen marjacana uu ahaa cabdullaahi bnu ubay bnu salool waxaa ku barriiqday oo ku sindhirraxooday oo ilduuf ku dhacay qaar saxaabadii qumaneed ka mida xataa badriyiintii ka mida masdax badri buu ahaa xasaan binu aabitoo shaacirka sidoo kale xamra binti jaxshi oo nabiga calayh salaam dumaashihiisa gabadhii uu qabay walaahay arrimahaasoo dhan markaas wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo curwa binu zubayr xasaan dadkii caaisho wax ka sheegi jiray buu ahaa marka asaga taabici weeyaane muuna nooleen qisadii baa loo sheegay qur-aankiina waa ka akhristay isagiina waa xasaanoo duqoobay oo caaisho la jooga caaishana waa curwo habareertiis habareertii weeye ayaan u imaaday fasababtu markaasaan caayay buu leeyahay curwe xasaan baan caayay arrintii weli u taabataagan yahay dhibkii ay maryeen caaisha waxaana waa laga soo tagay oo intii muminiintaha xadulqadaf intii laga ogo la dhahiriyey yay toobadoodina wanaagsanaatay faqaalad waxay tidhi yabna ukhtii walaashay wiilkeediiow asma binta abubakar baa la shahbare u tahay dacow daa ninkan ha caayin xasaan fa innahu kaana wuxuu ahaa yunaafiu kii difaaca can rasuulilahi rasuulka ilaahi alayhi salaatu wasalaam rasuulka ilahi buu ka difaaci jiray gaalada oo waxay soo sheegeen ka jawaabi jiray nabigana mabsuud buu ku aha oo ku farxi jiray ducuua ugu dari jiray xadaana cuثman bn abi shayba xadaana cabd an hishaam bi hada اlisnaad qaala xadaana bishr bn khaalid akhbarana moxamed yani bn jacfar can shucbat bn xajaaji can sulaymaan can abi duxa muslim bni subayxin can masruuq bn ajdaci qaal dakaltu calىa caaishatan u galay wa cindaha xasaan bn haabid oo la fadhiya oo yunshiduha shicraa caaishuu shicir u tirinaya hadda wuu ammaanayaa yushabibu waa ku ammaanayaa yushabibu tashbiibku waxaa weeyaan waa ammaanta oo haweenkoo la ammaanay iyo hasliga itahazal waa ammaanayey biabyaatin lahu abyaad asaga uu lahaa ayuu caaisha ku ammaanayaa faqaala wuxuu yidhi abyaaddii waxaa ka mid ah inuu yidhi xasaanun razaanun maa tuzannu biriibatin wa tusbixu karha min luxuumi alqawaafili ah, caaishu ammaanaya raddi amaan aad u qeymo badan wey xasaanun hiya xasaanun waa saad hadda maanta xasaan waa muxsinad cafiifaha xasaanun cafiifad dhowrsoon wey rasaanun caaqilada rujxaanu lcaqli caqli badan maa tuzannu laguma tuhmaysto biriibatin wax shaki iyo tuhmaah wax tuhme iyo xumaana laguma tuhmaysto laguma shakiyo wa tusbixu waxay waa bariisataa hartaa iyadoo ka gaajaysan min luxuumi alqawaafili dadka hilibkooda dadka ma cunto oo ma xamato oo dadka wax sheegto ayadoo oo dadka ka qatan oo aan cunin oon xamanin yuu waaga u baryaa cafiifatlisaan weeyaan dhanka kalena cafiifa weeyaan min alrabaa'ili waalqabaa'ixi oo dhan bay cafiifad ka dhowrsoon tahay ilaahay baa subxaana wa tacaala bara'hu min fowqi sabci samaawaat ilahay baa beri yeelay in aladiina jaauu bilifki aayaddaas laga bilaaba ilaa toban aayad waa kii suurat nuur faqaala lahu caaishatu waxay ku tidhi laakinaka lasta kadalika adiguse sidaa ma tihid ah adigu sidaa ma tihido watasbixu qarta min luxuumi alqawaafili adigu ma tihide waxbaa dadka ka sheegtay oo qadaf baad ku dhacday qaala masruuq baa wuxuu yidhi faqultu laha waxaan ku yidhi caaisha lima ta'diiniina lahu maxaad u idmaysaa yadkhulu calayka inuu kuu soo galo waqad qaala allahu asagoo ilaahay uu yidhi waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim dadkii beentaasii tawalliyey xumaantaasi ka qayb qaatay ee sheegay ee tawalliyey weydankeedii iyo xumaanta dusha u ritay cadaab bay leeyihiin cadiim oo weyn dadkuu ilaahay yidhi ku jiro oo ninka noocaas maxaa soo dhawaysanaysaa cadaabun cadiim cadaabun cadiimun fi alaakhira lama dhihin ah, cadaab addunya baa jira cadaab alaakhira jira ayib faqaalad marka caaisha waxay tidhi radia allahu canha iyada oo xasaan radia allaahu canhu tixgelinaysa qiimihii uu ku lahaa islaamka dhexdiisa iyo nabiga difaaciisa in wixii dhacayna laga soo bogsaday oo xadba laga oofiyey faqaalad waxay tidhi fa ayu cadaabin cadaabkeebaa ashaddu ka dara min alcama indhala'aan wuu indho beelay inuu indho beelay waxba arkayna habagsanaya dhibaato iyo xanuun iyo cadaab ka weyn inaad garanaysaa qofkii oo waxba arkaynin oo qofka indhihiisa laga qaada nuurkooda iyo iftiinkooda waxaa weeyaan culays weyn baa fuulay hadduu ku sabrana jannuu ku galayaa waa kii nabiga xadiiuqudsiga ilahay uu dhihi jiray qofkaa ka qaada xabiibatay labadii u jeclaa indhaha oo ku sabra awaltum iljanna amaa jannaan ugu bedelayaan inahu kaana wuxuu ahaa yunaafixu kii difaaca oo yuhaaji gaalada yuu cari jiray can rasuulillaah difaacan can rasuuliillaah asagoo nabiga ka difaacaya sala allah aleh ali wasalam xadaanahu ibnu muana xadaana ibn abi cadiyin can shucbata fi hada lisnaadi wa qaala qultu kana wuxuu difaaci jiray can rasuuli اlahi sal اla alay slam yukaafixu yuhaaji yadibu isku erayo isku dhadhow wey can rasuuli nabiga alayh salam walam yatu xasaanu razaanu abyaadaas qaala xadaana yaxya bnu yaxya ahbarana yaxya bnu zakariya can hishaam bn curwata can abiih can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala xasaan baa wuxuu yidhi ya rasuul allah iidallii ii ogolow fii abi sufyaan abu sufyaan ii ogolow abu maaha abu sufyaan bnu xarbi waa abu sufyaan ibnu xaari ibnu cabdimudalib abu sufyaan ah, nabiga ilma adeer ahaayeen nabiga calayh isalaatu wasalaam ayay ilma adeer ahaayeen marka nin wuxuu ahaa ku adag nabiga oo caytama oo dhib badan buu ahaa qabla an yuslim intuuna islaamin fii qaswati xunayn waa kaan soo maray inuu asagoo saxaabiya oo nabiga la socda baqashii nabiga asagai cabaas ay celcelinayeen nabigaoo gaalada inuu dhexda u galan rabo o dagaalkii u sii socdaan marka iidan abu sufyaan aan meel saare oon caaye qaala nabiga wuxuu yidhi kayfa biqaraabatii minhu qaraabadayda iyo dhowaashahan u seed yeel gabyaagu waa loogahay markuu wax caayayo aagaarkii o dhan buu wada mari marka ninkan haddaad caydo reerkiisi ciddii baad geli anigana maadeer baama nahayba reer cabdimudalib baanu isku nahay qaala wuxuu yidhi xasaan walladii akramaka ilaahay uu ku karaameeyaa ku dhaartay laasulanaka waan kaa soo siibi minhum qowskoodiiyo qaraabadooda kamaa sida tusallu shacratu tinta looga siibo min alkhamiiri cajiinka burka la cajiinayo tin hadday ku dhacdo oo laga soo bixiyo suruluuq tinti keliyan baa soo bixi saasaan kaaga soo saaray waa goorma waa markuu abubakar u tagyiriye abubakar uu tilmaamay oo yidhi war intan waa iskubaha intaana waa iskubah ninkaasiyo bahdiisa la bax la yidhi faqaala xasaan wuxuu yidhi wayma sanaama almajdi min aali haashimin banuu binti makhzuumin wawaalidka alcabdu waina salaama almajdi sharafta kuruskeeda min aali haashimin ree haashim marka laga hadlaayo kuruska kore sharaf ka gaaray banuu bintu makhzuum ah, gabadhaa ree banuu makhzuum caruurteeda iyo wiilasheeda wey faatima bintu camar binu caayib ibnu cimraan binu makhzuum ummu cabdilaahi nabiga aabbihiisa cabdulaahiya iyo zubayr binu cabdilmualib nabiga adeerkiisa ayay dhashay iyo abu aalib saddexdaasay dhashay faadimadaas oo iskubax bay ahaayeen iskubax ayay ahaayeen laba kalena waxay ahaayeen banu zuhra ayay ahaayeen xamze iyo sakiya banu zuhray ahaayeen nebiga laguu ammaanay waxaa ka soo qaadanaya waman waladat abnaa'u zuhrata minhum kiraamu walam yuqarib xajaa'izuka almajdu markaasuu deen wuxuu yidhi wawaaliduka cabdu ah, waina sanama almajdi sharafta kuruskeedu min aala haashimin ree haashim banuu binti makhzuum reer banu maqsuum gabadhooda wiilashooda ay dhashay oo uu cabdullaahigii nabiga aabbihii ah uu ka mid yahay zubayr iyo abu aalib kuwaasay salaamulmajdi iyo sharafta u sugnaatay wa waaliduka adiga waalidkaan alcabdu addoon buu ahaa oo dhinaca ayeeyaha iyo addoonno ka soo gelayaan baa la yidhi qasiidatu haadihi qasiidadaasuu akhriyey oo qaaday qaala xadaana cuثmaan bn abi shayba xadaana cabda bnu sulaymaan xadaana hishaam ibnu curwata bihada اlisnaad qaal ista'dana xasaan baa idan weydiistay ibnu haabit nabiga calayhi salaam fii hijaa lmushrikiina gaaladii inuu caayo kufaaru quraysh walam yadkur abaa sufyaan ma sheegin qaala badala alkhamiir alcajiin cajiin iyo khamiir waa isku mid qooshka sida looga soo bixiya tin ku dhacday oo waxba usoo raacin yaan kaaga saarayaa aniga oo adiga iyo qowskaada waxba gaadhsiinin ayaan asaga iyo bahdooda yaan la kacayaa buuri qaala xaddaana cabdilmalik bnu shucayb bnu leyfin xaddaana abi can jaddi qaala khaalid bnu yaziidin xaddaanii saciid bin abi hilaal can cumaarata bni qaziyata can muxamed bni ibraahim can abi salamata bni cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama qaal uhjuu caaya qurayshan quraysh halla caayo ayagaana soo caayay wey haddaynan soo caayin gaalada cayda looma bilaabo walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu llaha cadwa bihayri cilmin hadday caydo inay ilaah iyo rasuul iyo diinba wax ka sheegaan baa laga yaabaa cay ha usoo jiidin laakiin markay ayaga ku caayaan u jawaab fainahu ashaddu fainahu cayda yaa ashaddu oga daran calayhaa korkeeda reer quraysh min rashqin binadlin leeb lala dhaco oo cayrka lagaga dhigo oo lagu sii daaya bursayn waxaa oga xanuun badan cayr lacaali lafagaad oo ayayahoodii iyo ayagii iyo dabeecadoodii hoose ee qarsooneed bannaanka lasoo dhigo taasaa oga daran fa arsala ilaa ibni rawaaxa nabiga markaasu wuxuu u yeedhay raggii shucaradaa loo yeedhay maalinba waa raggeeda maalinba waa raggeeda maanta gabay baa la rabaa in gaalada laga argoosto shucaradii iyo gabyaagiibuu iskugu yeehay nabiga calaih salaam fa arsala ilaa ibni rawax cabdullahi ibni rawaxata iuu yeehay yidhi kaale bal faqaala uhjuhum balcaay waa la dhagaysanayaa fahajaahum wuu caayay falam yurdi nabiga ma raaligelinin gabaygiisii meeshuu nabiga rabay minanka in la gaadhsiiyo ay ka xanuunsanayeen waa gaadhsiin waayey fa arsala ilaa kacb bnu maalik kacb bnu maalik baa sidan loo yeehay waa shaacir isagana waa sidoo kale laguma qancin uma arsala ilaa xasaan baa la falamaa dakhala calayhi markuu nabigu u soo galay qaala xasaan wuxuu yidhi xoogow wuxuu sameeyey dhollatus ah iyo ismuumuulin ah qad aana lakum yani waa inuu qofku dee xaaladda mararka qaar waxaa jirtaa waa kii nabiga dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam wixii dagaalkii isku saftay nin saxaabi oo saa u xaragooday yaa wuxuu yidhi maanta waxaan ka ahayn xaragadu ma fiicna maantoo kale umay fiican tahay makhiilada inta kale waaba lagu cadaabgalaa saxaabigu marka waxu galay xarago iyo inuu maaragtay isyar buura saaray qad aana waxaa dhowaaday lakum idinka maanta heer waxaad gaadheen an tursiluu inaad u yeedhaan oo u soo dirtaan ilaa haadal asadi libaaxan oo daaribi garaacaya bidanabii seentiis libaaxan seenta soo dhacaya inaad u yeedhaan baad gaadheen buu yidhi intuu carabkiisaa ka siiyey carabku soo bixiyey carabkiibuu seen ka dhigayaa wuxuu yidhi libaax seenta soo dhacaya oo wuxuu galaa aan waxba qardaadumaha ka dhigi ayaad u yeedheen maanta uma adlaca wuxuu soo bixiye lisaanahu carabkiisii saynta buu ka dhigaya fajacala yuxariku carabkii buu soo dhaqaaqaajinaya faqaala wuxuu yidhi xasaan waladii bacataka bilxaqi ilaahay xaq kula soo bixiyaan ku dhaartaye lauffriyannahum waan kala googooynaya bilisaani carabkayaan ku kala jarjari farya aladiibi ka faryi ladiibi maqaarka iyo haragga sida loo jeexjeexo oo kale ayaan u jeexjeexaya haragga markii dee intii la qurmiyo oo la magdiyo mar baa xarka laga sameeya oo saasa loo kala jeexjeexayo xarka laga samaysta saasoo kale aan u kala googoonaya nimankan faqaala rasuulu lahi sala la alay sl nabiga wuxuu yidhi war abi ansaari baa tahaye laa tacjal qoraysh ma taqaanid iyo qowsaskan iyo reerkan sida laisku yahay ay la wada dhashay aydaad ayaga caayaysay annagii baa laga yaba inaad nugu dhexdhacdeen laa tacjal ha degdegin fa ina abaa bakrin abubakar baa aclamu qurayshin quraysh ugu yaqaana biansaabihaa nasabkeedee abubakar nasaab buu ahaa asagaa yaqaana qowsqows iyo jilibjilib iyo ayey iyo iyo dibri wuxoodhaasaa gamaaye ayb waina lii waxaa ii sugnaaday fiihim nimanka aad rabta inaad caydo nasaban nasab baan ku leeyahay oo jidhkii iyo nasabkii wada dhalashadii waan isku leenahay u kaadi abubakar u tag xataa yurakhisa laka ilaa uu kuu soo sooco nasabii aniga nasabkayga nasabkayga kuu soo khulaaseeyo oo ha kuu soo sooco markaa deen anigu waxay gaar soo dhigto ayagaa markana soo caycay faataahu xasaan xasaan abubakar buu u tagay waa loo warramay waxaa aggaas aggaas dhinaca ibnucaas xaggaa qoladaa waa isku waa soo noqday marka faataahu xasaan baa nabigu u yimid ataahu xasaan abubakr buu u tegey uma rajaca waa soo laabtay isagoo loo soo akhriyey faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah laqad lahasa lii waa ii soo soocay nasabaka nasabkaadii waladii bacataka bilxaqi allah xaq uu soo bixiya ku dhaartay laasulannaka ku siibee oo ku siibee minhum ayagaan kaa soo siibaya kamaa tusallu shacratu tinta sida looga soo siibo min alcajiini qooshka iyo cajiinta adoon waxba ku taabsiinin reerkaadi qowskaad ayaan ayaga ku qaalat caaisha waxay ti radi allahu canha fasamictu waxaan maqlay rasuul allah nabiga calayh salaam yaquulu lixasaan kule ina ruuxa alqudusi laa yazaalu yu'ayiduk malkuu jibriil ka suuli maayo inuu ku ayidaayo oo ku garab taagan yahay oo macadiyo garabkaada u yahay maa naafaxta intaad difaacayso can illaahi ilaahi xaggiisa wa rasuuli rasuulka xaggiisa aad gaalada ka difaacayso sharafkaas aa la siiyey qadarkaas iyo taskiyadaas iyo ammaantaas waa la siiyey xasaan radia allahu canhu wa ardaah maca jibriil wa qaalad waxay tidhi samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baa maqlo yaquulu leh haajuhum cay xasaanu yaa xasaanu xasaanow ama haajaahum hajaahum waxaa caayay xasaanu xasaan baa caayay fashafaa washtafaa shafaa waana daaweeye annagii washtafaa isagana waa daawoobays wiish fii suduuri qowmi muminiinba wey qulubtaannana waa daawooday isagana waa daawoobay waa ka meel buu saaray qaala xasaan gabayadii xasaan qaar ka mida waa kan wuxuu yidhi hajawta muxammadan abu sufyaan hajawta waxaad soo cayday muxammadan nebi muxamed sala allahu calayh wasalam ayaad wax ka sheegtay intaad wax ka dhara ma nabi moxamed baa cay meelay ka qabsata maba lahaba hajawta muxammadan muxamed baad cayday sala allah calayh wasalam fa ajabtu waan ka jawaabay canhu caydii aad cayday baan ka jawaabay wa cind allahi ilaahay agtiisu ahaaday fii daalika jawaabtaa aan bixiyeyna aljazaau abaalmarkeedii abaalmarkii jazaha abaalmarkii jawaabtaa bixiyey ilaa yatiisii taallaa ilaahay baan ka rajaynaya inuu isiiyo difaaca diinta difaacaya nabiga hajawta muxameda nabi maxamed baad cayday baran xaaluu yahay mid baari ah samafala ah taqiyan alla ka baqo imtihaalu alawaamir waijtinaabi nawaahi awaamiroo dhan intuu idla yimid nawaahi oo dhanna ka fogaaday oo daahira rasuulallaahi baad wax ka sheegatay wacaatulbayaan shiimatuhu ay tahay dabeecadiisu alwafaau oofin alwafaau bilcahdi nabi maxamed oo dabiicadiisa ay tahay inuu ballanta oofiyo oo ixsaan iyo samafal lagu yaqaano taqwo iyo alla kabaq lagu yaqaano xaggeed ka cayadooda ka soo gaadhay fa inna abii aabbahay wa waalidahu iyo waalidkiisii sii dhalay wa cirdiya aniga cirdigayga iyo nasabkayga iyo nasabadayda iyo nafsiina waa lagu tilmaamay aniga naftayda licirdi muxamadin nabi maxamed cirdigiisa iyo naftiisa yay minkum idinka kufaaru quraysh ee gafuurka xun wiqaaw idinka difaacayaan iska dhaf aniga aniga uma kala harayn aniga iyo aabbaha iyo awowey dhammaan waxaan u taagannahay licirdi muxammadin minkum wiqaa inaan naga difaacno cirdiga nabiga sala allah aleh wasalam fakiltu waa kaan waaya waqoon waayaa bunayatii bunayatii iyo binyatii labadaasba waa la akhriyaa binyatii haddii la dhaho waa nafta binyada waa dhismada iyo haykelka qofka dhismada nafti u jeeda fakiltu binyatii waa kaa naftayda waayaa iyo takiltu bunayati gabadhayda waataan waayaa in lam tarawhaa haddaynan arkin tarawhaa damiirka wuxuu noqonayaa alkhuyuul khuyuul lmuslimiin fardaha muslimiinta lamana soo sheegin siyaaqa laga fahmayaayoo awdu damiiri ilaa hayri madkuur jaa'is fii kalaami alcarab xataa tawaarat bilxijaab oo kale weeyaan fakiltu bunayatii waqoon carruurtayda waayo in lam tarawhaa haddaynan arkin fardihii oo tuhiiru firdhinaya oo turaya annaqca siigada iyo habaaska min kanafay kada buurtaa la yidhaahdaa kada labadeeda dhinac wixii ay fardahana ka daadanayaan oo magaalada maka aan qabsanayn haddaad arki weydaan alkaa nafteedaba aan waayay carruurtaydaba wa waxaa la yidhi qurdubi wuxuu ilhaamu caalimin waa ilhaam hadalka uusaa leeyahay maka markaa kufaar quraysh baa xoog ku haysta muquunsan xoog leh ayagaa weerar soo qaadaya markaa ilaahay baa waafajiyey afkiisa hadalka ku hadlay ayay noqotay yowma fatxi maka walidaalika nabiga cala salaam wuxuu yidhi meeshii xasaan uu ka galay meesha xasaan uu yidhi waan ka geli doonnaa gabaygiisii sanad hore ama dhowr sano ka hor ka gala maanta ha loo rumeeyo dakhala nabiyu sal slam min kada wa kharaja min kuda kada meesha la yidhaahdo maqbarat alxujuun cutaybiya xaafadda la yidhahda hadda maka mukarama ayay kadada ku taallaa kuda abaa jiro oo bilomilkaafi ah oo ayadana dhinaca kale oo basiidka ka ah xaramka oo dariiqu eh, mxuu ahaa Eh, alkhaliil ibraahim alkhaliil baa layihahdaa halkaasa hadda maaratay ku taalla kudaa baa layihahdaa marka waxaad arki doontaan fardiyi oo maka intay soo galeen annagoo ciidan ah aan deedna buurta kada labadeeda kanafay labada garbood iyo labada gees ay ka soo daadanayaan yubaariina fardihii waxay ruugayaan cinnata caynaanka liijaanta iyo xakamaha afka ay ku hayeeneen birtaha ciilka haya iyo orodkay ordaayaan iyo dagaalka ay ku jiraan birtii afka ku jira iyo xakamihiibay ruugayaan calyadooda daadanayaan muscidaatin xaalay yihiin kuwo musricaad oo degdegaya fuulaya buurta calaa aktaafiha garbahana waxaa ka saaran alasallu warmo addimaau ooman garbahoodan waxaa saaran warmo ooman lidimaa'ikum dhiiggiina u ooman ayaa garbaha ka saaran riwaayo kale alasadu dimaa'u libaaxyo ooman oo dhiiggiina u ooman baa dhabarka ka saaran fardahaas yubaariina waxay cunayaan rugayaan alacinata caynaanka iyo xakamaha muscidaad ayagoo musricaad degdegaaya calaa aktaafiha fardaha korkoodana uu yahay alasalu warmihii addimaw oomana <clears throat> tadallu jiyaaduna mutamairaatun tadallu waxay ahaatay jiyaadunaa fardahaanagi mutamairaatun kuwa da'aya oo dhidid la da'aya min almadar roob dartii la da'aya musricaadna waa lagu fasiray mutamairaat dhidid bay la da-ayaan tulaimuhunna waxaa tirtiraya fardaha bilkhumuri hagoogta iyo garbasaaraha waxaa ku tirtiraya annisaa haweenka fardaha waxay ahaayeen qiimo badan dabaabaadka ayay ahaayeen xilligaasi marka aad baa loo karaamayn jiray intay dhididaan ayay gabdhuhu iyo haweenku wejiga iyo luqunta intay u salaxaan bay maryahooda kaga tirtiri jireen dhididka tadallu waxay ahaataa jiyaadunaa fardaha waxay ahaatay mutamailaat tu maaratay daysa dhidid tulaaطimuhunna ay dhurdhaacayso ama ay tirtirayso bilkhumuri khumur jamcu khimaar hagoogta waxaa ku tirtiraya annisaa haweenkii fain acradtumuu haddaad ka jeesataan cannaa xagga annaga ictamarna waan cumraysanaynaa wa kaana alfatxu furashana way imaan doontaa wankashafa alqidaa'u daboolkiina waa faydmi doonaa daboolkii wacdigii ilaahay iyo yeeloohiisii iyo makaad geli doontaan muxalliqiina ruusu muqasiriin laa takhaafuun arrimahaas isaga ah iyo iyoboohi dhaboolka laga faydi doonaa oo si cayaana loo arki doonaa fain acradtum warka waa umratudaybiya cumrat alxudaybiya weeye marka uu leeyahay haddaad nadaystaan oon wasta cumraysanaynaa arrinta dambena waynoo taallaa waynoo suuran tahay fain acradtumuuna haddaad naga jeesataan camaa xaggaan ow nadaysaan dagaal ooma soconna cumratu lxudaybiya cumraan ku soconna ictamarna waan cumraysanaynaa wa kaana alfatxu fatxi iyo furashaa imaan doona wankashafa alqidaa daboolkiina waa faydmi doonaa xaqiiqadii iyo runtii baa bannaanka imaan doonta wacdigii ilaahay iyo nahiisana waa la arki doonaa wailaa haddaad nadayn weydaan fasbiruu ku sabra limiraabi yowmin maalin garaaceed yucizu allaahu ilaahay uu cizaynaayo uu sharfaayo fiihi yoomkaa gudihiisa man yashaau dadkuu doono maalin ilaahay uu cizayn oo cizi iyo sharaf uu siini maalintaa ku sabra walilahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniin kuwaasaa cizada iskale iyo sharafta maalintaas ku sabra garaaca ina garaaci doono wa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi qad arsaltu cabda addoon baan soo diray yaquulu lxaqa xaqa ku hadlaaya qur'aana laysa bihi khafaaun qarsoonina kuma sugna ah. huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaqi liyudiirahu cala diinihi kullihi walow kariha almushrikuun wa qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi qad arsaltu cabdan addoon baan soo diray yaquulu xaqa xaq ku hadli laysa bihi khafaa qarsoonina ku sugnayn xaqnimadiisa ay caddahay mucjizaadkiisa ay caddahay iyo calaamaadka iyo aayaadka wa qaala allahu ilaahi wuxuu kaloo yidhi qad yastartu junda ciidan baan fududeeyoon sahlay oon diyaariyey hum ulansaaru ansaar baa la yidhaahdaa curbatuha qasadkoodu alliqaahu inay idinka inala kulmaan wey oo inala dagaalamaan o difaacaan nimankaasuu nabiga ilaahay u diyaariyey haddaad idinka soo bixiseen ragganaa ku wareegsan oo difaac iyo garab iyo gaashaan u ah lanaa waxaa noo sugnaaday fii kulli yowmin maalin walbaba min macadin reer macad xaggooda sibaabun cay aw qitaalun dagaal aw hijaalun cay afxumaad mar walba iyo dhablaan baad day weydeen lanaa waxaa mar walba noo imaadoo na soo gaadha fii kulli yowmin maalin walba min macadin macad ibnu cadnaan waa quraysh baa loo jeedaa reer quraysheed ayuu ka wadaa e, e, lanaa fii kulli yowmin min macadin reer macad xaggood waxaa maalin walba nooga imaado nooga ahaaday sibaabun cay natran aad natri iyo af nugu caayaysaan aan gabay ahayn aw qitaalun dagaal bisayfin wasinaan aad nugula dagaalamaysaan seef aw hijaawun cay binadmi aad nugu caayaysaan iyo shicir sibaabuntan hore waa natri hijaawuntan dambena waa nadmi iyo shicir wey faman yahjuu qofkii caaya rasuulallaahi rasuulka ilaahi calayhi salaam minkum idinka xaggiinna wayamdaxuhu qofkii ammaana wayansurahu u gargaara sawaan waa isku mid kii caayana waxba kama nusqaaminin kii u gargaarana darajadii nabiga waxba kuma kordhinin sala allahu calayh waaalih wasalam wa jibriilu malakuljibriil rasuulullaahi rasuulka ilaahay yaa fiinaa dhaxdaamada jooga ruuxulqudsi malakuljibriil mar labaad laysa lahu ooma sugnaanin kifaa'un wax ukuf ah wax u dhigma laysa lahu nadiirun walaa maiil wax u dhigma oo garab istaagi kara ma jirta halkaa garab ayuu intuu ku qaaday qoonkii reer luud ayuu ku soo dabagediyey marka laysa lahu kifaar wax ukuf ah oo iska celin kara ma jiro baaban wuxuu ku saabsanya min fadaa'il abi hurayrata dawsi abu hurayrata dawsi radia allahu canhu fadaa'ishiisi baalka laga galaya cabdiraxmaan binu sakhr waa lasu khilaafay magaciisa khilaafan kabiiran ilaa soddon qowl laakiin qowlka qolasha ugu mashhuursan cabdiraxmaan binu sakhr baa ka mid ah radia allahu canhu abuu hurayra waa kunyadiisii mashhuur buu kunyada ku yahay ilaa magaciisiiba ay noqotayba nabigaana u bixiyey sala allahu calay waali wasalam markuu arka isagoo yaanyuuryar iyo bisadyar wadwato oo qaaqaabanaya ayuu yidhi ya abaa hirrin oo abaa hurayra ayuu ku magacaabay xaddaana camr akaru saxaabati xadiian baa la yidhahdaa saxaabada nabiga ninka ugu xadiid badan wey an kun iyo dhowr boqoloo xadiid wey xaddaana camru naaqid ibnu bukayr qaala xaddaana camru bnu yunas aljamaami qaala xaddaana cikramata bnu camaar can abi kafiir yaziid bin cabdiraxmaan ahaa qaala xadaanii abu hurayrata qaala wuxuu yidhi abu hurayra kuntu waxaan ahaa adcuu ummii daaci hooyada baan u yeedhi jiray isagii waa soo islaamay arbu dows buu ka yimid dhulkaas reer dows ayuu ka yimid isagoo addoon wata addoonkii waa kay kala fakadeen way kala dhumeen ee u lahayaa leylatan min duuriha wa canaa'iha ilaa annaha min fitnati aw dulmati alkufri anjaani marka hadduu yimid hooyadii baa ka daba timid hooyadii laakiin mayna islaamin kuntu adcuu ummii hooyadii baan oogu yeeri jiray ilal islaami islaamnimada markaa hore weeye wax laga hadlayo waa arki doonna qisadii ku soo islaamtay wahiya mushrikatu ayadoo gaalaya iigu timid magaalada madiina islaamnimadan oogu yeeraayey fadacawtuha waan u yeeray yowman maalin maalin baan diinta u bandhigay oo islaamka u sheegay oo u ammaanay fa asmacatnii waxay maqashiisay fii rasuulillaahi nabiga xaggiisa iyo arrimihiisa sala allah aleh wasalam maa akrah waxaa nacay nabigiibay wax ka sheegtay calayhi salaatu wasalaam tii baan la sii muroola dilaacay oon la qarraacmay nabigaan isku sii daayey faataytu rasuula allahi sala allahu aleh wasalam nabigaan u imaaday waana abkii anoo ooyaya qultu waxaan yaa rasuul allah inii kuntu waxaan ahaa in badan adcuu ummii hooyadaykii oou yeedha ila alislaami saanimada fataabaa calaya wayna diidi jirtay dhibaato kale iyo adxumo kale yimiina gaysan jirine wayna diidi jirtay fadacawtuha alyowm maanta waan u yeedhay faasmactnii waxay ii maqashiisay fiika xaggaada adiga ma akrah waxaan nacayo nafkan soo marin karin ayay sheegtay fadcu llaha ilaahay u bari an yahdiya inuu hanuuniyo umma abii hurayra abii hurayra hooyadiis nabigu laa yantaqimu linafsih naftiisa nabiga ooma aragoosanayo raggii kale hadday maqli lahayeen iyagoo nabiga wax ka sheegi madaxaa tegi lahaa oo waa la dili lahaa laakiin nabiga ma aragoosanaayo weliba waxaa laga codsaday ilaahay u bari faqaala rasuulu ullah sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi allahuma ahdi umma abii hurayra ilaah abu hurayre hooyadiisa hanuuni saasuu nabig alai slam ilaah abu hurayre hooyadii hanuuni waa u duceeyey fakharajtu markaasaan baxay buu leeyahay ducadii nabiga markaan maqlay mustabshiran anoo bishaaraysanaya bidacwati nabiyilaahi sala allah alay wasalam nabiga ducadiisii in la ajiibay oo ay xaqiiqo tahay hooyadii islaami doontuu markiiba yaqiinsaday falammaa ji'tu markaan tegey gurigii fasirtu ila albaabi albaabkii aan gaadhay fa idaa huwa albaabkii iska furraan jiray mujaafun waaba la soo celiyeyba albaabkii baa la soo celiyey umbaa la kulmay fasamictu waxaan maqlay ummii hooyaday fasamicad ummii hooyadaybaa waxay maqashay khashfa qadamaya gomadahayga iyo lugahayga jaanqaafkoodii qacafqacaftoodii ayay maqashay faqaalad waxay tihi makaanaka halkaa taagnow ya abaa hurayra abuu hurayra iska taagnow isug waa soo gelin guriga wasamictu waxaan maqlay khadkhaldata almaa biyaha balalaqdoodii baan maqlay biyo balalaqdooda waa qof qabaysanayo waa la garan ayaan maqlay gaalnimadii ka qabaysanaysaa qaala fakhtasala way qabaysatay wa labasa dircaha soo xidhatay wa waxay ka soo degdegtay can khimaariha hagoogtii inay soo xidhatay ka degdegtay abu hurayre wuxuu ku taagnaa bay og farxii inay ka farxiisiisay rabtaa iimaankii baa qalbigeedi taabtay ducadii nabiga markiiba si toosa qalbiga u gaadhay fafataxat ilbaaba albaabkii intay furtay uma qaalat tiri ya abaa hurayra abaa hurayra waashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh khalaas waa tawxiisatay qaala wuxuu yidhi farajactu ila rasuuli illah nabigan haddana ku soo orday waa si orad soo orad oradkii hore ee marka hore ku sii orday ka duwan hadda midkan oohintiina oohintan ka duwan qaala farajactu ilaa rasuulilah nabiga calayi salaam baan ku noqday faataytu waan u tagay wa ana abki min alfaraxi farax daraaddiis hadday murug hadalka xumaa ku hadashay yuu walbahaar la ooyey haddana farax buu la ooyayaa oo farax waa la ooyaaye qaala qultu waxaan yaa rasuula rasuul allow abshir bishaarayso qad istajaaba allahu ilaahay waa kaa aqbalay dacwataka ducadaadii wahadaa waa hanuuniyey alleh uma abi hurayra abu hurayra hooyadiis faxamid allaha nabiga ilahay buu ku naadiyey waanaa calayh waa ammaanay wa qaala khayra hadal fiicanna waa ku hadlay sala allah alayh waali wasalam nabiga qof hadduu soo islaamo yaxmid allah alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar waa kii dhihi jiray wiilkii yahuudiga markuu nabiga diintii u bandhigay oo islaamay alxamdu lilahi aladii anqadahu bi min annaar qaala qultu waxaan ya rasuul allah abu hurayra marka fursad baa yuu helay samadii baa u furan ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo raxmaddii nabigu raba inuu ka faa'iidaysto haddii u islaamto hooyadii tukado haddana raba inuu nabiga calayh salaam ka asaxsado qultu waxaan yaa rasuul allah udcullaha ilaahay noo bari an yuxabibanii inuu ijeclaysiiye ana aniga iyo wa ummi hooyaday ilaa cibaadillaahi almu'miniin addoommaha ilaahay mu'miniinta ah wayuxabibuhum ilayna anagana ayna jeclaadaan inaan mu'miniinta jeclaanno ayaguna ayna jeclaadaan ilaahay nooga bari liana alxubu fi illah walbuqdu fi illah min awfaqi cura aliimaan iimaanka xarkihiisa midka ugu adag waxaa weeyaan inaad muminiinta alla darti u jeclaato gaalada iyo munaafiqiintan alla darti u nacdo iimaanka ka midta masla lwala walbaraawa waa caiida waa caqiidat lmuslim inaan muslimiinta jeclaana jeclaadaan qaala faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi allahuma xabib cubaydak addoonyadow haadakana yani abaa hurayra waxaad ilaahu jeclaysii xabib jeclaysii wa umahu iyo hooyadiis ilaa cibaadillaahi cibaadika almuuminiin addoommahaada muuminiintaa jeclaysii waxabib ilayhim addoommahana jeclaysii ilayhim ayaga almuminiina muminta jeclaysii abu hurere wuxuu leehy famaa khuliqa lama abuurin muuminun mumin dac taxtahu khad maa khuliqa muminun kelimat lmumin fiiri famaa khuliqa lama abuurin muuminun qof muumina ma jiro yasmacu bii ani imaqri walaa yaraanii ama arkaynin ilaa xabanii wuu jeclanaya walaa yaraanii ma arkaayo ilaa xabanii wuu jeclaadaa waa kee muuminun haddaad aragta abu hurayre qof wax ka sheegaaya wixii dee ku saabsanaa saxaabada iyo arrimihii oo markii dambe u caddaatay abu hurayre cilmigiisi mooyeene abu hurayre dayaanadiisa iyo cilmigiisa iyo xadiidkiisa ogow daadku daadku qaatan yahay daadku qaatan yahay abu hurayre jeceylkiisana qofkaad ku aragtay inuu jecel yahay ducadii nabiga calayh salam baa meesha ku jirta xadaana qutayba binu saciidin abubakr bin abi shaybata wazuhayr bn xarbi jamica can sufyan qaala zuhayr xadaana sufyaan bn cuyaynata can zuhuriyi can ilacraj qaala samictu aba hurayrata yaquulu inakum tazcumuun waxaad sheegaysaan ana aba hurayrata yukiru lxadiia xadiidka inuu badiya can rasuuli ilahi sala allah aleh wasalam wallahu lmawcid waxaad tidhahda abu hurayre xadiis badana sanadkii toddobaad buu soo islaamay saddex sano iyo dhowr bilood buu nabiga la noolaa oo la joogay ama ka yar ayuu nabiga la joogay haddana xadiista asagaa saxaabadoo dhan ka badiyey xadiis badana baad idhahaysaan haddaan aniga wax kale la imaaday oo khalada ballanta waa ilahay agtiisa ilahay agtiisaan yowma tubla saraa'ir maalintaasaan kala bixi doonnaa markaasuu wuxuu sheegay sababta uu ugu cilmi batay ugu xadiid batay waa sabab iska waadixoo jirta iyo mid macnawi oo nabiga ducadiisaa wuxuu lehay kuntu rajulan miskiinan nin iska miskiinan ahaa oon adduun iyo mashquulkii midnaba ku jirin akhdimu rasuula allah nabiga calayh salaam waan u khaadimaayo oon ag joogo daba socday calaa mili badni caloosheeda waxay mugeed calooshayda hadduu wax galo waxaa calooshayda galeen ku qanci nabigoon baan calayhi salaatu wasalaam hadduu safro iyo hadduu nagi yahayba ayaa niciisa ahaa waxyigii soo dega aayaddii soo degta xifdi xadiidku ku hadla qor ee xifdi waa xifdintii waribaasaa kor ku qaban jiray sidaasaan ahaa wa kaana almuhaajiruuna ansaar iyo muhaajiriin bay saxaabadu ahaayeen muhaajiriin waxay ahaayeen yashqaluhum waxaa mashquulin jiray asafaqu bilaswaaq beeca iyo shiraha suuqa ayaa safaq la yidhaahdaa suuqaa mashquulin jiray niman becshara iyo tijaaro gale oo kabarweystay ahaayeen wa kaanat ilansaaru reer aansaareenna waxay ahaayeen yashqaluhum waxaa mashquulinjira alqiyaamu u istaagga calaa amwaalihim xoolahood iyo beerahooda beerahay ka shaqayn jireen inta ay maqan yihiin anigu maxaan hayaa anigu nabiga calai salam la fadhiya markay maqan yihin waa la joogaa markayna xifdinina waa xifdinaya faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabig wuxuu yidhi man yabsudu fawba mid kalaa inugu daraya nabigaa maalin wuxuu yidhi isagoo xalqa u fadhiya man yabsudu fawba maradiisa yaa fidiya oo falan yansaa halmaami mahayo markuu maradaas qaatoo xabad ka saarto shayan wax ma halmaamaya samicahu minii uga maqlay taasna way ii dheer anaa marada dhigtay fabasatu fawii maradaydii baan fidsaday xataa qadaa xadiia ilaa xadiidkiisii nabiga calayh salaam uu ka bogay uma damamtuhu ilaya markaasaan deena soo duntoon xabadka saartay saartayoo wadnaha saartay famaa nasiitu ma halmaamin shayan wax an samictu ka maqlay minhu rasuulka calayh salaam dadkii kale wax dhaafo cashirkiiba ay ka maqan yihiin iyo waxay joogeen laakiin ay halmaameen bay ka kooban yihiin anigu waan jooga kow wixii aan maqlano ma ilooben waa xifdisnahay oo nisyaankii ilaahay baa iga baadoeyo nabiga iga duceeyey sala allahu calayh waalih wasalam saxaabada way u qireen abu hurayra aclamuna wa aktaruna xadiian ayaa laga hayaa macaanidaasi ayib allah cabdallah carte gabadh baa ka folanayso xanuunsan oo aad iyo aad u xanuunsan ilahay gabadhaasi ha u caafiyo nabad allah ku kala keeno ilahay nabad ha ku kala keeno waa halmaamay hadaayata la ii sheega waa iska halmaamay ilahay nabada gabadha ha ku kala keeno u yasira subxaanah sala allah wasalam ala nabiyina moxamed wala alih wasaxbi ajmaciin alxamdu lilah قال xdثna cبدالله بن جعفر بن يحيى بن khالد أخبرna معا أخبرna مالحا وxdثna cبد بن حمyد أخبرna cبدالرزاق أخبرna معمر كلاهma عن الزهري عن أعرض عن أبي هريرة بhذا الxadيiث غayر أنa مالكا انتهى xadيiثه xadiikiisa wuxuu ku dhammaaday cinda انقiضاءi qwل أبي هurayرة أبي هurayرة hadalkiisa dhammaashihiisu ku dhammaaday walam yadkur fii xadiiihi ariwaaya can nabiy sal slam man yabsu thawba intaasi ila akhiri inta ka dambaysa kuma sugna riwaayatu malik waxadaanii xarmarat bnu yaxya tujaybi abarana biwaabin abarani yuusca bnu shihaab zuhri ana curwata bn zubayr xadaanii ana caaisha qaalad waxay tihi alaa yucjibuk caaisha leh maad la yaabtaan miyuuna ku cajabgelin la yaabayn abu hurayra jaa waa yimid masjidkii nabigu soo galay fajalasa wuxuu fadhiistay ilaa janbi xujratii qolkayga dhinaciisa qolka caaisha markuu qof kusoo tiirsado masaajidkii buu ku jiraaba rawdadii shariifada ee damasha ku taalla halkaasuu fadhiyaa yuxadiu wuxuu u warramay asxaabtii iyo ardadiisii can inabiyi nabiga calayh salaam yusmicunii dalika anagoo ay maqashinaya kor buu u ahrinaya xadiidka wa kuntu waxaana usabixu tii sunnaysanaysa faqaama waa istaaga abu hurayra qabla an aqdiya subxatii sunnadii intaana boginba intaasuu xadiidintuu ka tuuray ayuu iska baxay walow adragtuhu haddaan soo gaari lahaa la calayhi waan radin lahaa oo arrintaasaan u diidi lahaa ina rasuula اllahi sal اllah alيه wasalam lam yakun ma ahaen yasrudu lxadiia xadiidka kii dareeriya ka sardikum saa u dareerinaysaan saa ma ahaan jirin rasuulka alah salam bal kaana nabiga alah salam wuxuu ahaa yufasir ilkalaam xata low caddahu caadun lastadaaca dalik erey haddii loo tiriya hadalka nabiga waa kala dhigdhignaa sala allah alيh ali wasalam laakiin abu hurayrana lahu cudrun fii dalika ama rasuulu اllahi sala اllah alيh wasalam waa sida culimada ku jawaabeen culimmada waxay leeyihiin nabiga calayh salaam kaana yuxadiu bixasabi alwaqaa'ici waalaxdaaf hadba wixii waxyoo soo dega dhacdooyinka iyo waaqicooyinka iyo arrimaha markaa muhimkee jira ayuu nabigu calayh salaam xadiidka iyo waxyiga iyo qur'aanka ayuu la socday abu hurayrase shan kunoo xadiid baa sugaysa muraajacadoodii iyo akhrinteedii iyo ardada iyo dalabatulcilmi masalatu dalabatulcilmi wey masalada masalatu tawjiid wacdi walmuxaadara maaha ayib masaladaas saasay u kala qaadayaan qaala ibnu shaab wuxuu yidhi waqaala ibnu musayib wuxuu yidhi ina yaquuluuna waxay leeyihiin ina abaa hurayrata qad akar abu hurayra lagu badiyey xadiista wallahu lmawcid oo xadiis fara badanoo annagaba aana garanayni buu sheega xagga keenay wallahu lmawcid ballantu waa ilahay agtiisa ilahay baan iskugu tegaynaa wayaquuluuna waxay leeyihiin maa baalu lmuhaajiriin maxaa dhacay muhaajiriin iyo walansaari ansaar aynan laa yataxadauuna uga sheekaynaynin mila axaadiii abi hurayre axaadiistiisoo kale wasaukhbirukum waxaa inii sheegay can daalika sababta ku dhacdaan inii sheegayaa ina ikhwaanii walaalahay min alansaari reer ansaar kaana yashqulhum waxaa mashquulin jiray camalu ardiihim dhulkoodii beerihii ku yaalay waina ikhwaanii shaqadooda camalu ardiihim beerahooda shaqadiisii waina ikhwaanii aniga walaalahay min almuhaajiriin muhaajiriina soo ma aha kaana yashqulhum waxaa mashquulin jiray asafaqu bilaswaaq suuqa iyo beeca iyo shiraha oo ninkii tukaankiisa iyo beeciisa iyo suuqiisa iyo kabarwadiisa iyo ku dhex mashquulsan iyo ninkii intaasi cashir la akhrinaya aan dhaafin dee iskumid noqonayaan wey wakuntu alzamu rasuula allah nabiga calayh salaam baa laazimi jiray calaamiili bani calooshaydaaani wax kale oo ii dheer ma jirto wixii caloosheeda ii galo oo ii buuxiya khalaas wax kale ma raadinayo faashhadu waan xaadiri jiray idaa qaabuu markay maqan yihiin wa waan xifdin jiray inaanasow markay halmaamaanna waan xifdin jiray anigoo muraajacaysan jiray nabigana waa ii duceey walaqad qaala rasuulu lah waata tii labaa sala allah alay wasalam yowman maalin nabigu wuxuu yidhi ayukum kiineeba yabsudu fidin fogow maradiisa oo fa min xadiidihi xadiidkayga qaadan haadaa ee kana yasmacu xadiidii maradiisu intuu fidiyo xadiidkeeda dhegaysta uma yajmacahu maradiisu intuu aruursado ilaa sabdi xabadkiisa ku aruurinoo saa saari xabadkiisa saaran arrin baa degaysa nabigu uu ogyahay calayh salaam xaalad iyo saacatulijaabo iyo ujeeddo wey uu nabiga calayh salaam loo sheegay in ninkii sidaa yeela maanta xaaladiisu ay nisyaan iyo halmaan iyo qafladdanba ay isdaayeen afkuu ka sii bixinayayba fa inahu lam yansa shayan buu yidhi nabiga samicahu fabasatu burdatay calaya qofkii sidaa yidhaahda ma halmaamayo waxba markaasu wuxuu yidhi fabasadtu waxaan fidiyey burdatan maro iyo karin iyo calal calaya korkayga saareen calal korkayga saareenba saxaabada intooda fikirayeen waa dhigtayba halkaa qof baa loo jeeday qofkiin abu hureyru noqday xataa faraqa ilaa ka baday min xadiii xadiidkiisa uma jamactuha markaasaan aruursaday maraday ilaa sadrii xabadkan saa u saarta famaa nasiitu ma halmaamin bacda dalika alyowm maalintaa kadib shaya wax ma halmaamin xadaanii bihi uu nabiga ii sheegay calayhi salaam walowlaa aayataani anzalahuma allah laba aayadooda ilahay uu soo dejiyey haddaynan ahayn fii kitaabihina ku sugan maa xadatu shayan abadan waxba weligeen iniima sheegeen ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda ila aakhiri aayatayn labada aayadood isu agtay oo ka hadlaya qofka qariya wixii la soo dejiyey ee bayinaad iyo hanuuna inuu malcuun yahay oo cadaab lagu goodiyey yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu fi اlkitaab ulaaئika ya lilnaasi ulaaئika yalcanhum اllah wayalanhum اllaacinuun marka lacanad baaba qofka diin iyo cilmi uu garanaayo la fadhiista oon dadka gaadhsiinunan barin lacanad xag alle ka timid ayaa ku habsatay oo korka ka fuulaysa aayaddaasaa ikixisay buu leeyahay oo inaan wax kastoon maqlay oon xifdisnaa dadka gaadhsiiyo abu hurayra fursaduu helay isaguna inuu madiino joogay saxaabadii taabiciinta iskugu imaadeen ummaddii xajka iyo cumrada iyo ziyaarada iyo waxaasoo dhan barka ay dadka diinta gaarsiinay ayadana waa jirtay radia allahu canhu bayngam ah khulafaa raashidiin ay umuuraha dowladda iyo ummadda iyo difaaca iyo jihaadka iyo arrimahaas iyo maaraynta mujtamaca ay ku mashquuleen ayagaana in badan bay abuurale ka badan bay wax maqleen وxadثna cبdاللhi بن cبدالرحمن الdاrمي أخبرna أبو اليمان عن شعyب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسyب وأبو سلم بن cبدالرحمن أن أbا هuريرةa قاaل إنكم تقuلuun waxaad dhahaysaan in أbا هuريرة يkتب الxadيiث عن رasuuل صلى الله عليه وسلم بن xadيiثiهim baaban wuxuu ku saabsan yahay min فضائل أهلi badrin reer beder saxaabadii saddex boqol iyo dhowr iyo tobankahay beder ka qayb galay fadliga ay lahaayeen wa qisaةa xaaطib بن abi baltaca iyo xaaطib بن abi baltaca saxaabiga la dhihi jiray radي الlahu canه qisadiisii oo soo socota xadaana abubakr bn abi shaybata wacamru naaqi wazuhayr bn xarb waisxaaq bn ibrahim bn abi cumar walafdu licamr qaala isxaaq wuxuu yidhi ahbaranaa waqaala aakharuuna xadaana sufyaan bn cuyaynata can camr can xasan bn muxamadin qaala ahbaranii cubaydullahi bn abi raafici wahuwa kaatibu caliy cali kaatibkiisa waxuu qori jiray wey qaala wuxuu yidhi samictu caliyan cali baa maqla radi allahu canhu wayaquulu cali oo leh bacafanii rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigaa i diray ana aniga iyo wazubayr zubayr bn cawaam walmiqdaad bn aswad saddex saxaabi oo fardafuul ah ayuu nabiga diray faqaala wuxuu ku yidhi iituu waxaad aadaan oo tagtaan rawdata khaaq rawdada ama beertaas khaaq meesha la yidhahdo makiya madiina u dhexaysa xagga madiinada soo xigta meeshaasi si dhaqsaa ku taga fardihiina kaxeeya erya fa ina bihaa ee fiiha beertaa waxaad dhex joogta oo ku tegi doontaan daciina haweenay gaadiid saaran oo hawdas ku jirta macahaa kitaabun warqad bay waddaa fakhuduuhu minha warqadda ka soo qaada khuduuhu kitaabkaa soo qaada minha gabadha fabalagnaa waan tagnay tacaada wixii na ordinayso na ortiinayso binaa annaga khaylunaa fardaha annagoo na ortiinayo aad u xawaaraynaya ayaan dhaqaaqnay fa idaa naxnu bilmar'a meeshii markaan tagnayba islaantii baa joogtaba nabiga waa loo waxyooda calayh salaam waa calaama halkii baan ugu tagnay naagtii faqulnaa waxaan ku niri akhriji ilkitaab warqad maaratay wax ma lagu dhiibay waxaasoo dhan warkii nabiga nas wey warqad bay waddahay ka soo bixiye ka soo qaada akhrijii soo saar alkitaaba warqaddan baa looga bilaabay fa qaalad waxay tidhi maa macii kitaabun wax warqaban wada ma leh waa warmoog in min asamaa'i laga soo diray laga yimid oo caalimulghayb washahaada waxa maqan iyo waxa qarsoon allihii ogaa uu maaragtay korkiisa korkeeda fiiriye og yahay waxbana ka qarsoonayn laa tafca anu khaafiya ay ka qarsoonayn ma oga maa macii kitaab ayay tihi faqulnaa waxaan idhi latukrijanna soo saartee wallahi baan ku dhaarannae waa soo saari alkitaaba warqadda oo mase latulqiyanna waxaad ridaysaa oo bixinaysaa afyaaba dharka waad isqaawinaysaa calloo dhan baa lagaa dhigi haddii kale manada iska soo sisaan aahir far iyo suul meeshaay ku jirto waad garanay soo bixi haddii kale dharko dhan baa lagaa dhigaya fa akhrajatu markay aragtay arrintayday ka dhab tahay akhrajatu way soo saartay kitaabkii iyo warqaddii min ciqaasiha timaheeda intay timaa saa u gelisay mar dhaadheer yay dabanacista gelisay markaasay korka ka guntatay halkaykase ka soo bixisay faataynaa bihi warqaddii waxaan u keennay kitaabkii rasuul allah nabiga calayh salaam baan u keennay faidaa fiihi haddii la furayba waxaa ku qoran min xaaib bin abi baltaca warqadda waxay ka socotaa xaaib bin abi baltaca ilaa unaasin dad bay ku socotaa min almushrikiina gaalada kamidoo la yaqaano min ahli makata weliba reer maka yukhbiruhum wuxuu u sheegayaa bibacdi amri rasuuli illaah nabiga arrimihiisa qaar ka mida ah. waa nugu soo wajahan yahay dagaal baa nugu soo socda ciidan xoog leh isjira saad u gaashaaman leheedeen arrimo noocaasuu ku hadlay waxa ku keenana wuu sheegi doonaa sababta ku xumbaartay arrimihii nabiga calayh salaam nabigana wuxuu rabaa inuu maka tago wuxuu wax ogaaday jirin oo ilaahay buu beryey ilaahu indhaha tiroo waxba yeelana ma arkin ma maqlin marka halkii ninkanaa warqaddii bixiyey dusiyey islaamtuna warqaddii mayna akhrinina way un haysay laga soo qabay macluumaadkii iyo sirtii oo dhan faqaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigaa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam yaa xaaib war xaaib waa loo yeedhay maa haada war maxay tahay waxan qaala wuxuu yidhi xaaib laa tacjal calaya ya rasuul allah rasuul allah waa haygu degdegin hallay waraysto ama hadlo markaasuu warka kale caddaan doonaaye warqaddanaan gaalada u diray cadowa cadow baa taho gaal baa tahay munaafiq lagu dhex jiro yaa ladhihin lamidi raacini halaysugo inii kuntu hadal baa layidhi inii kuntu waxaan ahaa imra'an qof mulsaqan lagu dhajiyey la raaciyey fii qurayshin quraysh xariif baan ahaa qaala sufyaan kaana xariifan lahu nin ka tirsan reer quraysheed buu ahaa walam yakun min anfusihaa nab ayagaa reer quraysheeda ka mid mahe nin qurayshi oo reer quraysheeda ah ma ahayn nin ka tirsan reerkuu ahaa asluyaman buu ahaa wa kaana miman kaana macak nabi allow dadkan kula socda ee min almuhaajiriina muhaajiriinta ah lahum waxaa u sugnaaday qaraabaatun qaraabo iyo ilmaadeertood iyo reerahoodii yaa maka u jooga gaalaba ha ahaadaanee yaxmuuna waxay u difaacayaan bihaa maka gudaheeda ahlihim ehelkoodii marka dagaal u dhaco carruurtoodii iyo walaalahoodii iyo dadkoodii hooyooyinkood qabiil baa lagu difaaci war carruurta naga gudaan leeyahay kuwii gaaladahay wada dhasheen baa difaaci aniguse reerkaygii iyo beesha iga jira wax ii difaaciyo qows iyo qabiil ugu difaaci ma laha kol haddaan waayay faxbabtu waxaan jeclaaday id faatanii kol hadduu ii dhaafay daalika arrinkaas oo min anasab fiihim ayaga aan ka dhasha ah inaan ka dhasha haddaan waayey an attakhida inaan samaysto fiihim dhexdooda yaddan abaal iyo gacan yaxmuuna ay ku ilaaliyaan bihaa yadda qaraabatii qaraabadayda inaan abaal ku yeesho oon gacan iyo abaal ku yeesho deen ay dhahaan war waa ninkii noo soo degay warqadda noo soo qoray ee daaya sidaasaan damcay inay idifaacaan carruurta i ilaaliyaan walam afcalhu ooma samaynan sidan kufran gaalnimo wala irtidaadan ka noqosho can diini diintan ka ridoobanay iguma xumbaarin walaa ridan bilkufri gaalnimo aan raalli ku ahayna ma jirto bacdalislaami intuu ilahay islaamka iga dhigay cadowga sidii baan u necbahay carruurtaa iyo dadka iyo waalidnimo ay xumbaartay faqaala nabiyu sal la alay sl nabiga wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay ah, hadal runah ayuu ninkan ku hadlay ah, carruurtiisiibuu u walbahaaray u murgay islaamka ilaahay baa ilaalinaayo oo u ballanqaaday inuu guul iyo gargaar siine bal carruurtaadii nimankaasi xoogoga gacanta u sameeyo u yeeloo ha ku ilaaliya faqaala cumar baa wuxuu yidhi dacnii yaa rasuula allah rasuul allow iga tag adrib aan jara cunaqa haadaalmunaafiqi munaafiqan luqunta aan gooye muslim korkaa iska muujiye islaamnimo muujiyey hoostana gaalka ee munaafiqiinta ka midka ee gaalada u diraayo waqadaha aan luqunta gooye iddaa faqaala nabiga calayi salaam wuxuu yidhi inahu qad shahida badra wa ninkan munaafiq ma hal munaafiqa beder kama qaybgelin hal gaalana kama qayb gelin mid gaalahaa soo raacay ka daba yimid geesi ahaa saxaabada ku farxeen saddex jeer baa la celiyey haddaad muslima naga noqo falan astaciila bimushrikin ilaa markii dambe uu islaamay inahu qad shahida badran beder buu ka galay wamaa yudriika maxaa ku ogaysiyaad ka ogtahay wax ma ogid lacala allah ilahay inuu xaqiiqo ku yahay soo ma ogid idalaca inuu daalacday calaa ahli badrin reer bader oo faqaala uu yidhi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad rabtaan faqad qafartu lakum waa idiin dhaafay wa allah waxaad rabtaan sameeya ood samaysaan oo maaha in loo banneeyo xumaan inay sameeyaan ee waxaa laga wadaa wax kasta oo xumaana inaga dhacda qufaan iyo dembidhaaf rabbi uu ina siiyey ayaad hesheen wey ilah baa inii dembidhaafay faqad qafartu lakum maa dara cumaana maa facala bacda alyowm oo kale weeyaan cumaan wuxuu maanta wax ka dambeeyo sameeyo waxba ma yeelaayo markuu xoolihii faraha badnaa keenay ee qasu tabuuk faqad kafartu lakum waan idin dhaafay faanzala allahu caza wajal ilahi baa wuxuu soo dejiyey isagana waa xaadib waa la canaantay dadkii kalena waa looga degay walaa'u lkaafiriin inay arrimaha noocaas oo kale ku kacaan yaa ayuha aladiina aamanuu baa leeyihi inuu mu'min yahay baa la caddeeyey soomaarti mu'miniinay baa leeyihi gaaladiiy waxba lagama sheegin iimaan inuu leeyahay baa la caddeeyey laa tatakiduu caduwii wa caduwakum aniga cadowgeygii idinka cadowgiiina oo ah qaraabo iyo ehel iyo ahaa xigaal xigaal iyo dada jeceshiin ha ka dhiganina walaysa fii xadiii abi bakr wazuhayr kuma sugna dikru laaya wajacalaha isxaaq fii riwaayati min tilaawati sufyaan sufyaan baa aayadda akhriyey qaala xadana abubakr bin abi shaybat xadana moxamed bin fudilxa xadana isxaaq bn ibrahim abarna cabdullah bn idriis xa xadana rifaacat bn haytham lwasidi xadana khalid can ibn cabdillahi kulum can xusayn ibn cabdiraxmaan asulami can sacd bn cubayda can abi cabdiraxmaan asulami can caliy bn abi aalib radi allahu canhu qaal bacanii rasuulullah nabiga calayh salaam baa idiray waa abaamarteed aniga iyo abaabarteed qanawi wazubayr bn cawaam meeshii miqdaad wa kullunaa faarisun dhammaantaanna rag fardaha yaqaanaan ahayna ku dagaalama faqaala wuxuu yidhi indaliquu orda xataa ta'tuu rawbata khaakh beertaa ilaad ka tagtaan fa biha waxaa joogta ugu tegi doontaan imra'atan min almushrikiina naa gaaladii ka mida macaha kitaabun warqad wada min xaadir ka socota ila almushrikiina u socotay ka gaara fadakara bimacnaa xadiid cubaydillah bin abi raafic caliyi قال xdثna qتyبة بن سعيid xdثna layd xw xdثna mحمد بن رمxin أخبرna layd عن أbي زubayr عan jaaبir أna cabdا adoon لxaaطب adoon uu xaaطب بن abi baltaca lahaa xaaطب بن abi baltacahan adoonuu lahaa yaa rasuul الlah nabiga u yimid عalayه الصaلaaةu وaسaلاam yashkuu xaaطiban asagoo xaadhib ka sheeganaya faqaala addoonkii wuxuu yidhi markuu nabigu u sheegaya hadalka yaa rasuul allah carabiga ka tabaas wuxuu yidhi layadkhulanna xaadibun annaar ilahay baan ku dhaartay xaadib naar buu geli doonaa faqaala rasuululahi sal l slam wuxuu yidhi kadabta been baa sheegtay laa yadkhuluhaa ma gelaya naar naar ma gelaya xaadib badri wey saxaabi jaliila qiimo badan fa shahida badran buu xaadiray waalxudaybiyata xudaybiyana baaca baycat ridwaan baycat ridwaan dadkii ilahay ka raadli noqday buu ka mid yahay nin ilahay ka raadli noqonay naar ma gelayo naar geli maayo ahlu janno wey baabun fii fadaa'il asxaabi shajara wa ahli asxaabu shajara nimankii la dhihi jiray ee geedkii nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa ay baycadii ku galeen baycadii ay ku galeen markii kufaaru quraysh ay u diideen inay cumradii galaan maka nabiga alayh salam saxaabadiisa saxaabigu cumaan bin cafaan oo la diro o la yidhi baroor la soo hadal la yidhi war baa soo duulay laleeyahay cumaan ma way dileen ayaa la yidhi isku imaada inaan la cararaynin ballan iyo heshiisaan ku galo bayca la dhahaa ilahay baa ka raalli noqda iyagoo geedda hoosteeda fadhiya sakiina iyo xasilloona ugu soo degtay qala xadaanii haarun bn cabdillah xadaana xajaaj bn maxamed almasiisi qaal qaala ibnu jurayj akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabir bn cabdillahi yaquul akhbaratnii ummu mubashir ummu mubashir baa noo warrantay ummu mubashirtanna zayd bnu xaariata bnu sharaxiil xaalkiisii weeyaan islaanuu qabay wey umu aymanta usaamay u dhashay keli annaha samicat nabiya nabiga calayhi salaam yay maqashay yaquulu nabigu oo leh cinda xabsata xafsa agteeda xaaskiisa xafsa bintu cumar agteeda nabigu wuxuu yihi asagoo agteeda joogto laa yadkhulu naara naar ma gelaayo in shaa allah hadduu ilaah yidhahdo waa tabarug in sha allah hoos naar ma gelaayo min asxaabi shajarati shajarada iyo baycatu ridwaan nimankii baycada ila galay axadun qof ka mida alladiina kuwii baan naar gelaynin alladiina kuwii baayacuu taxtaha geeda hoosteeda baycada iyo heshiiska iyo ballanta ku galay inay diinta difaaciyo ay ku dhimanayaan kuwaa naar ma gelaayaan laa yadkhuluunaar naar ma gelayaan qaalad waxay tidhi xabsa balaa way gelayaan yaa rasuulala rasuul allow umbay gabadha tiri aayad bay si saxa aan ahayn bay u fahamtay fantahaaraha nabigaa canaantay oo <clears throat> yidhi maxaad leedahay naar ma gelayaan baa kule way gelayaan xaggeed ka keentay faqaala xabsa waxay tidhi niqaash ayay gashay wixii markaasi shubhaa oo ayada siday wax u fahantay bay sheegtay waxay tidhi soo ilaahay ma wa in minkum ilaa waariduha in minkum maa minkum idinkaynaga min maa ilaa waariduha cumuumka soo ma artay minkumta kadaaka man wamaa yufiidaani maca kula lcumuuma ya ukhaya fasmaca cumuum ayaa meesha ku in minkum ilaa waariduha waa gelayaa qof kastaoo idinkaynaga mid ah waa ku arooraya naarta jahanimuu ku aroori faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi qad qaala allahu caza wajal ilaahay waa yidhi laakiin qad qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi kadib aayaddaas oo aayaddaa la socotay oo ka soo hadhay adigoodan raacinin uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jafiya waa ka ilahay uma nunaji aladiina kuwii waan badbaadinayna ittaqow alla ka cabsaday wanadaru aalimiin gaaladan oga tegayna fiiha naarta jifin ayagoo arruma ayagoo jilbaha ku fadhiya marka minkum ilaa waariddu haada waa cubuur jisriga iyo buundada jahanamo korkeeda siraadka la yidhaahdo yaa la wada mari baa loo jeedaa kii ahlu naaraana meeshaasaa lagu tuuri oo naartiibu ku dhici kii kalena waa gudbaya qof walbaba biqadri camalihi intuu camalkiisa yahay buuna gudbaya baabun min fadaa'il abi muusa abi caamir ashcariyeyn radia allahu canhuma labadaa saxaabi oo ree ashcari ah baa laga hadlaya